الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jiray duulaankii uu nabigu sal ly slam ku qaaday reer bani qaynuqaac bacda badrin iyo reer banu nadiir bacda uxudin iyo reer banu qurayda bacda alaxzaab aw alkhandaq baan ku soo jiray qolyihii reer banu qurayda weerarkooda iyo duulaankii uu nabigu ku qaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala amray baa inoo dambeeyey faslun وأعطى رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم الراaية nabigu wuxuu siiyey calankii iyo bandiradii ciidanka lagu hogaamin laha wuxuu u dhiibay عaliي بن أbي طاaلب رaضي الله taعالى عanه cali buu u dhiibay أxaadiiث iyo aahaar badan baana ku timid macnaha asaga ah صاaلحa للاحتijaaج أنه bacaثa عalيا عalى المqدمة وdafca إليhi اللواء وkharaجa rasuulu الlahi sal اه عlay slam calىa إirihi xadiidka bayhaqiya xaakim baa soo saara maraasil dhowrna waa ku yimaadaan macnahaasi waاstakhlafa nabigu madiine wuxuu ku reebay calى اlmadiinati bna umi maktuum cabdullah wanaazala nabigu wuxuu u dhigtay xusuuna bani qurayda dhufaysyadii reer banu qurayda markaa nabigu tegay oo u dhigtay inay kala baxaan wa xasarahum nabigu waa go-doomiyey khamsan wa cishriina leyla labaatan iyo shan habeen ayuu markaa nabigu go-doominayay walamaa walama ishtadda calayhim ulxisaaru go-doomintii markay ku adkaatay ku daraatay carada calayhim ra'iisuhum ugaaskoodu wuxuu u bandhigay reer banu qurayd kacab ibnu asad la odhan jiray talaada khisaalin saddex arrimood nin caqli badan bu aho shaydaan oo mujrim ah marka taladiina waa ka diideen wuxuunbaa u suurageli lahaa hadday uun talada wax ka qaataan laakiin taladii uu waaskoodu ku taliyey waa diideen wuxuu yidhi imaa an yuslimuu wayadkhuluu maca muxamadin fii diini nimanya marka hore waxay moodahayeen in usbuuc iyo shantoo beri iyo tii la dul fadhiistay in laga tagahayo markii nabigu uu bil ugu jiiday oo labaatan iyo dhowr beri arkay nabigu dul fadhi uusan dhaqaaqayn wixii soo baxana uu fooda gelinhayo y waxay dhaheen middaani waa baaba inaanu islaanno oon diintan maxamed gallo oon hoggaansanno oon saa ku badbaadno lanna waxaynu ognahay buu ku yidhi in maxamed uu run yahay oo uu rasuul yahay waa idii caddaatay waa nabiga towraad lagu sheegay howlahanka oo dhan intaan iga daysaan aynu islaanno oo aan suubanaha raacnabo maxaa la yidhi balaayaha kugu dhacdo ma annagaa ka tegaynaa diintii towreeda iyo cahdiga ambiyadanadii oo nin caraba raacayn idan talooyinkii buu wadaa waa ka diiday wuxuu ihi imaa an yuslimuu inay islaamaan buu u bandhiga tolki reer qurayn wayadkhulu ay galaan maca muxamadin subanha maciisa fii diinihi qodobkaasi way diideen jawaabtaa xun bay ka baxsheen wa imaa an yaqtuluu inay laayaan daraariyahum caruurtooda iyo ubadkooda wayakhrujuu ay baxaan ilayhi ilaa muxamed bisuyuufi seefa ay kala hortagaan muslatatan iyadoo galla yunaajizuunahu xataa yadfaruu bihi yuqaatiluunahu munaajaza iyo muqaatala in la kala baxo weeye meydka lakala gurta loo jeeda wuxuu ihi ama aan baxno oo intaan dhufayska ka baxno caruurteenna iyo haweenkuna aan laynabo nin walba islaantiisi iyo carruurtiis gowraco intay hadhow gacan carbeedgeli lahaayeen ama la addoonsan lahaa ama hadhow lagu soo carari lahaa innagoo wax dunyaa iyo dad midna aan ka naxayn aan fooda maxmed gelino wuxuu idhi haddaynu guulaysan laba mid baynu noqon haddaan dhammaanana caruurteenna iyo haweenkeenna la addoonsan maayo dhib la kulmi mahayaan haddaynu guulaysannana caruur iyo haween waan helaynaa kuwa carbeed baa haween inoo noqon ubadna waan dhali doonna waan tarmaynaa nin musiibu ah taladaasu bixiyey wuxuu ihi wayakhruju ilayhi bisuyuufi muslatatan yunaajizuunahu xataa yadfaruu ilaa ay ku guulaystaan bihi bimuxamedin ay ka adkaadaan aw amasa yuqtalu la laaya ayaga qr reer quraydaa can aakhirinkooda u dambeeyey inaan guulaysano oo marka aan haween iyo carurba ka dhigana carabta kuweeda iyo muslimiinta kuwooda iyo imaa inaan dhammaanno ubadkeenna iyo haweenkeenna ay ka badbaadaan gacan aadama inay galaan wa imaa an yuhj way diidantiba labadiiba way diideen waxay yidhaahdeen ma annagaa hadda masaakiintan dumarka iyo caruurta laynayna oo muxuu famaa waxay yidhahdeen famaa faa'iidatu اlbaqaa'i waalcayshi bacda halaakihim bay yidhaahdeen haddaan ubadkiiiyo caruurtii ubixi laynoon baabi'ino inaan noolaano maxaa macnoo ku jirta warbaashu meel adag bay maraysaa intaad warka joojisaan ee ishi baa dhigtay kuwa intaanu laynoon xaaqno ragga aan iska dhicino laba mid bay noqon waan halaagsamaynaa yuhuud waaba u dambaysaa la odhan ilmo keenna iyo dumarna la addoonsan maayo innagoon waan raacaynaa aysan ka ahayn waynu guulaysano kadib baynu wax tabcanaynaa dumar iyo caruurna carab iyo muslimaadka aynoo noqon warkaasuu ku teliya yaa ka dhegaysan had wإma an yahjimuu calىa rasuuli اllaahi waasxaabihi wayakbisuuhum yowma الsabti galabkuu sidaa ku talinhayo waa galab jamcaad marka wuxuu yidhi beri aroorti meeshu ku bari waa sabti muslimiintu waxay aaminsan yihiin in aanu ciidayno oo sabtida aanu xurmayno oonan dhaqaaqaynin oo aynu dagaal aanan gelayn muslimiintoo isdhigtay maxamed meeshuu fadhiyay keliya aan weerar rabo kooxda asaga ku xeeran iyo asaga aan gacanta ku dhignan baabi-ino walacalla an najida fi lmuslimiina hiratan bu dagnaashaan ka helaynaa markaasaydan balaayaha kugu dhacda ma annagaa sabti dagaalamayna oo markaa kadibna sidii reer banu israel loo nasakhay qiradatan wa khanaaziir baa noqonayna maalinkan maalin xurmo ah wey cindana waa ciiddaayadii dagaalami mayno cidna weerari mayno far haddaan qaadno sida aqwaamta reer banu israiil khaldamee sabti ku xadgudba loo baaba'shay baanu baaba wuxuu ihi walle waxaa caddaatay buu had weligii inaad inaydan muxuu go-aan qaadanin bu waad iska socoteen mooyeene weligiin buu arrin khatar culays soo kordha oo go-aan aad ka qaadateen iyo casiima ma jirta waraan islaanna waa diideen maxamed ina waynu kala baxano aan dagaalana waa diideen ubadka intaynu layno waa yahay aan unug goone intaan samayna aan weeraroon gaadno oon ballamaha ka baxno waa diideen xaggee u socotaan bu wa ima an yahjimuu inay weeraraan calaa rasuulilaahi suubanaha sala allahu calayh wasalam iyo wa asxaabi asxaabtiisa wayakbisuuhum ay ku fadhiistaan kabsigu waa in muxuu ahaayey korka lagaaga yimaado oo weliba meel good inti lagugu rido haddana lagugu tufo lagugu cubo weeyo lagugu xabaalo marka waa alkabsu hunaa addahmu waa in lagu weeraro si biduuni muxuu aha isticdaad ah lagu qabto wey lagugu soo lagu weeraro yowma sabti maalinka sabtida aynu ku basinna buuri waan galku liannahum muslimiintu qad aaminuu waxay ka aamin noqdeen an yuqaatiluuhum inay la dagaalamaan fiihi fi lyowm fa abow calayhi odayga kacab bni asada waa ku diidan quraydo an yujiibuuhu inay ka yeelaan ilaa waaxidatin minhunna saddexdii arrimood midnaba saddexdii talood talo way ka diideen aan islaanno oon diinta qaadanno maxamed inuu xaq yaha waa ognahay rasuul ilaahayna yahay waa diideen aynu dagaalanno waxba yaynan ka tegin waa diideen aanu weerar khaasa qaadno oon sabtidii aynan dagaalami jirin caadadeen intaan khilaafno hawshu waa xarbi alxarbu khadca weeye aan maxamed ka dhicin diide markay halkaa gaadha asagu wuxuu mar dambe anuguga waan iska aamusahay waxaa doontaan sameeya hawshu way kusoo adkaatay marka dambe waxay dhaheen nabi maxamed waxaa noo soo dirtaa abulubaaba ibni cabdilmundir aan la tashanne go-aankaanu qadan lahayn fa ilayhi waxay rasuulku u fariimeeyeen an arsil ilayna abaa lubaabata ibna cabdilmundir noo soo dir bay dheheen nastashiiruhu aanu markaa showr weydiisanay reer bani cawf buu ahaa ibnu camr alansaari nastashiiru aanu tala weydiina falamaa ra'awhu markay arkeen loo diray qaamuu waa istaageen fii wajhi wejhi saxaabiga yabkuna iyagoo ooyey raggii baa kusoo kaca u soo kacay oo istaagay dumarkii carruurtiina oohin bay bilaabeen yuhuud maxaad khayaar kaga taqaanaa markay saa u arkeenba dumarkiiyo carruurtiina miraadba isla rogeen raggina nin walba meel buu ka soo tacdiiman wa tarxiiban marka waxaa la yidhi haddee tali waana nin ree awsi ah weyo reer aws ah waa xulafadoodii reer banu qurayda waxay dhaqan ku ahaayeen reer aws wa qaaluu waxay yaa abaa lubaabata kayfa taraa lana maxaad uga talinaysaa bay dhaheen an nanzila calaa xukmi muxamed moxamed inaan isu dhiibno wuxuu dunaha nagu sameeye ka waran oo aan ku degno fa qala wuxuu nacam inaad isdhiibta waa ku talinhayaa ood nabiga u gashaan wa ashaara wuxuuna ishaaray biyaddi ilaa xalqi waxaadna isu dhiibaysaan buu hi markaad nabiga isku dhiibtaanna waa limin gawrici bu waad go-aysaan buu halkaasu u taabtay wuxuu yihi inaad waxaan ku talinaya inaad xarootaan ood nabiga u hoggaansataan ma badbaadaan iyo ma baryaan baa idiin soo baxday dhowr boqol bay ahaayeen saddex kun oo mujaahid baa lagu wareejiyey ila ciidanka reer banu qrayfa saddex kun bay ahaayeen saddexdaa kun ee dagaalamaya ee carab oo dhan hortaagnaa aad arkayso iyo ragga la halmaano soddon iyo lix faras bay la tageen reer banu qurayb ninka ugu badanee caalima qadiyadda ka hadlay uruuriye kullu maa qiila fii soddon iyo lix faras bay la tageen waa saddex kun oo nin luglee wey wax kale lama hayo tabartaana saa iska ah marka laakiin ilahi baa noo gargaaraya wuxuu yihi nabi maxamed isu dhiiba waxaadna ogaataan nabigu go-aankiisu waa inaad go-daan naaqidiin baa tihiin leanno nimanku warkoodii waa caddaaday nabigu waa soo caddeeyey hawsha iyada ah axzaab markay dul fadhiyeen ayay reer banu qoraydo ninkii ahaa eh, nucaym ibn mascuud athaqafi oo nebi maxamed iyo saxaabadan xidhiir la lahaa muslim isqaranhayuu ahaaye kadib u islaamia labadu waa la sheegay inuu ka hor islaamaana xoog badan muslim isqaranhaya u ahaa ee eh, reer khatafaan iyo reer najdi iyo qurayshna ku xidhnaa yaa isagoo la fadhiya abu sufyaan ibni xarb iyo cuyeynata ibni xusnin la fadhiya oo meesha talis kaa fadhiya yaa waxaa yimid ergey ka socda reer bani qurayda oo odhanaya idinku halkiina kaga dagaal jiro mashquuliya carab nabi maxamed iyo saxaabada mashquuliya annagaa xagga damba kaga imanayn id jaa-akum min fawqikum way xaggaan kaga imanayn wa min asfala minkum waa ree najd iyo reer katafaan marka xaggaan kaga imanayn nucaym mascuud warkii markuu ogaaday wuu soo dhaqaaqay nabigu xogtisii xuro qurayda ergeygeedii lasoo diray goobta taliska gaalada fadhiya baan joogay saasayna nimanka sameeyeen haddii ku talagalaan lana socdayaan idinkoon sii jeeda laydin dhabar jabinin isla markii nabiga go-aan degdeg uu qaatay aaggii uu ka baqahayay ciidan buu dhigay wuxuuna diray zubayr ibnu cawaam iyo saxaabo kale inay soo hubsadaan qadiyadda zubayr buu diray haddana saxaabi kaleu diray waa la soo xaqiijiyay hawsha o dhan ba waxay noqotay muwasaq barhkoodna way ictiraafeen idan markaani waa naaqidiin nimankan meel lagu lagu dayn ma jiro yaquulu wuxuu ujeedaa inahu dabxu gowrac weeye hawshiinu waa lidin gowrici warkiinu saas wey uma calima wuxuu ogaaday saxaabigii min fawri isla markiiba annahu qad khana allaha warasuul saga ka sheekeeyey intaa markay afkay ka soo baxdeen gacanta saa idhi musan hadlinba isdhiiboo nabiga isu dhiiba saasaan xigta bu intaa markaan idhi waxaan gartayba anoon dhaqaaqay inaan nabi maxamed ila anii qad khuntu allaha warasuulah yani iimaan buu lahaa ishaaradu hadda go-aanku saas bu laakin go-aanka in la bixiy lama rabi nimankaa sirta inay helaan lama rabi in nimankaa ay go-hayaan saxaabadu waa ogaayeen nabiguna dhaarsan yahay jibriil baana dee amar sii nabigu u diiday xataa inuu nasto marka laakiin sirtaa inay ogaadaan lama rabin wuu ishaaray ishaaradiibu marka saxaabigu ka xumaaday famada calaa wajhi waa dhaqaaqay martiibu ka dhaqaaqayba walam yarjic uma laaban ilaa rasuuli llaahi xataa ata almasjida masjid almadiina ilaa uu masaajidka nabi tegey farabata nafsahu bisaariyati lmasjid wuxuu isku xidhay tirkii masaajidka tiir weyn buu isku xidhay waxalafu wuxuuna ku dhaartay anlaa yaxullahu inuusan ka furin tiirka asaga ilaa rasuulullah biyadihi inuu nabiga iga furo ilahay iga tawad aqbalaba mooyeene dhaqaaqi mahayo wa annahu wuxuu kaloo ku dhaartay laa yadkhulu arda bani quraydata abadan dhulka reer bani quraydana dib dambe inuusan lianna waa makaan fiihi casa allaha warasuulah waa meeluu ilaahay ku caasiyey marka inuu ka fogaaduu rabay dhaqanka asxaabadu way yaqaan ninkii khalad meel kaga dhac waa ka carari jiray meesha iyadaa ah marka wuxuu yidhi meesha ilahay aan ku caasiyey ee sirta nebi maxamed aan ku baxshay ama aan ishaaray dib dambe u istaagi maayo shayaadiintaas ree bani qurayda akhribay oohinti iyo isbahaambihinti iyo baroortii ayaa la tagtay maogtahay hadduu khaain isku kaawaalo runlo un baad moodi wa annahu laa yadkulu arda bani quraydata abada falama balaga rasuul lahi dalika arrinkaa markuu nabiga ilaahay gaadhay qaala wuxuu uhi dacuuhu faraha ka qaada xataa yatuuba allahu calayh riwaayada axmed baa soo saara fii musnadihi bisanadin صaxiix eh, bisanadin xasan buu ku soo saaraa fatxu rabaaniga mujallad labaatan iyo koobaad siddeetan iyo kow ilaa siddeetan sadex buu ku takriijiyaa marka daaye buu masaasuu yeela haa dembigiisina waa garwaaqsaday haa xageeba isku xidha tiirka hebel ah faraha ka qaada buu lix beri buu ku xidhnaa lix beri buu tiirkaa ku xidhnaa salaada marka la gaadho xilligeeda xaaskiisa u iman jirto ka furi jirtay uu soo weysi markuu tukado haddana waa ku xidhi ka tabi jirtay habeenkii toddobaad nebi maxamed salaad leyl tukaday oo guriga umasalamo jooga ayaa markuu salaadii dhammaystay ee nabigu wardinayay buu qoslay umusalama soo booda waxay ti nabi alla maxaad ku qosli saacaddan adxaka allaahu sinaka iligtaada allah ka qosliye xilligan sideedda saac iyo sagaalka saaca maxaad nabi alla ku qosashay nab wuxuu hi fii hadi leylati tiiba min abi lubaaba abulubaba caawa laga tood aqbalay nabi allo ma ugu bishaareeya xilligan ma dhaqaaqa nabig wuxuu yhi hadaad doonto waad yeeli kartaa isla markiiba intay oraday oo gurigeedii xijaabatay bay masaajidka dul istaagtay markaasay u sheegtay markaasaa laga furay ilahi baa ka toobad aqbalay saxaabigu hawshi waa ku kululaatay uma taaba allahu caleyh ilahi baa ka toobad aqbalay falama eh, waxallahu rasuulu llahi rasuulka ilaahi baana ku furay biyadihi gacantiisa kaga furay uma inahum reer banu qurayd nazaluu calaa xukmi rasuuli illaahi faqaamat calayhi ilayhi اlaws waxay go-aan qaateen marka inay soo dhiibaan nabigana soo dhiibaan in abulubaaba ku taliyey in la gowracna waa loo sheegay wa dalika waxay ka wacaal qabaan maadaama reer bani qaynuqaac iyo banu nadiir bala guuree oo la qaxiyey ayaguna intay ro-os u shafeeco qaadaan in ay markaa guuri doonaan laakiin intii god iyo loo qodo muxuu ahaayey hoogu waaweyn iyo khanaadiq in la guri doono sida balkii ama muxua sabulka loo jafi doono warkaa ma aysan ku tashanin leanno dembigooda waa ka daraa dembiga kuwa kaloo dhanba mujrimiin xilli casiib ah oo muslimiintu rafaadeen oo suuratu alaxzaab laga soo dejiyey bay waxay isku dayeen inay muslimiinta muxuu ahaaye faylasha gooyaan dib dambana aysan u cifanin shaydaanka xuyay ibnu akhdabaana meeshuu kula jira ula dhiman doonaa ad malgii baa gala reeb isagu nadariga ah reer bani nadir bu asagu ahaayo ninkii ninka qoyskan baa aafayeyba uma inahum nazluu calaa xukmi rasuuli lahi faqaamat waxaa istaagtay ilayhda nabiya alws ree ws faqalu wuxu ya rasuul allah qad facalta fii bani qaynuqaacin ree bani qaynuqaac waxaad ku samaysay maa qad calimta waxaad ogtahay go-aan baad ka qaadato waad diiso waad cafida wayna guureen wahum reer banu qaynuqaacna waxay ahaayeen xulafaau ikhwaanina alkhasraj walaalaha anagii reer khasraj ahaa yay dhaqan ku ahaayeen kuwana waa dhaqanka ayagi labada xulufo nabi allo isku meel mari bay dheheen ree warkaasay keeneen waa garamahaya wa haaulaai kuwan maanta gacanta soo gayna waa mawa gacalka iyaga wey bimacana waa xulafadii xulafadii dhaqankan uga ahay faaxsin fiihim nabi allow u xisaanfalo iska cafi iska siidaa faqaala wuxuu nabigu garta aanu garanne maadaama ay idinku xulfa idinku ahaayeen ugaaskiinna garta ma u dhiibaa oo wuxuu ku xukuma raalli ma ku tihi anu yaanan xukuminbe inuu ku ijtihaada ma ogashihin ugaaskiinna ree awsmatinha yaa idin ogaasha sacad ibnu mucaad waa yahay asagoo ha xukumo nimankaa wuxuu ku xukumaan yeelahaya sacad markaa goobta waa ka maqan yahay waa dhaawac leef ka fallaar ku dhuftay mid qurashoo musiibo bad iyo musiibo ku dhacday buu la jiifa oo teendhaya nabiga ooga dhisay masaajidka dhexdiisa miski nabi maxamed gabarh markaa dhakhtaradu haweeney waayeel ahayadoo dadka dhakhtarin jirtay baa daaweysa ilaahay buu haddii wax dagaal ah oy muslimiinta ku qaadahayaan u dhiman yahay ilaahu nabarkan iga kici buuhi waxaana allow og tahay buu ihi axadaan la dagaalamo oo naftayda dhiiggayga ku baxsha allow inaan ugu jeclaad og tahay buu ihi man caada allaha warasuula waakhrajahu min diyaarihi wa aadaah wahum quraysh buui qolihii nabiga soo saaray ee beeniyey ee la dagaalamay oo reer quraysha ah inaan adduunka ugu na ladaaaugu jecla wax la dagaalamo bal allow og tahay nimanka hadduu wax dagaal raganimaya ku hadhay ilaahw intaan ka kala baxayna xanuunkan hay dilin buuhi iga kici haddiise wax dagaala uusan harin oy nimankaa jabeen oo wixii ka dambeeya hadda annagu aan weerarayno un ilaahu boogtan buri sii bogsanaysaa dilaaci bula faruur aan u dhintee leebkan yaanan ka bogsanin dee halkaasuu joogay asagoo marka xoogow yaroon wuxuu kaloo ku daray ilaa aan muxua isheeda ku doogsato reer banu quraydana allow iyar kaadib quraysh baana ka horraysiy idan culamadu waxay yidhahdeen waa laga ducada waa laga aqbalay ree bani qurayd markay go-eenoo meyd uu xukumay iyo isagoo iska fiicanoo maalin teenada harsanhay yaa ri ordaysa soo gashay weel biyo raashino meesha yaallay bay afka la gashay ka celi buu yidhi asagoo jisus boodda booda boogta ku istaagtay meeshii boog nabarka ahaa dhiig baa fururmay dhiig bixi ku bilow u dhin saxaabiga dhiigii ka qulqulay teendhada ayaa masaajidka galay marka wakaas hawshu saas rida aminka maxaa keenay bogta maxay ugu istaagta hadday boodeyso asbaab baa ilahay isku xidhahaya subxaanahu watacaala ayb nabigu wuxuu uhi waayahay alaa tardoona miyaydaan raalli ku ahayn an an yaxkuma fiihim reer bani quraydi iyo iyo dhaqankiina inuu xukumo rajulun minkum axad idinka idin ka mid a ah xoogiisa raalli ma ku tihi qaaluu bala ade maogtahay haddayba rasuulku wax ka heleen waxay isleeyihiin odayga ugaaskana haddii la waa nimankan aduma cabdullahi may baad ka xun tahay oo mehebel baad ka xun tahay oo nimankan iska sid ana dhaafi oo aan anugu laynin laakiin nabigu wuxuu ogyahay sacad meeshuu ka taagan yahay yuhuud iyo qurayde iyo cadowga rasuulka meeshuu ka taagan yahy ogyahay qaala nabig wuxuu ihi fadaaka xukumka nimanka iyo waxa lagu samayn lahaa ilaa sacd ibni mucaad buu u yaallaa qaaluu waxay dhaheen qad radiina raalli baan ku naaya leedahay haddii sacad xukumhaya nimankaas fa arsala ilaa sacd ibni mucaad bay u fariin direen arsl nabigu cafwan ilaa sacd ibn caad u farintiray wa kaana fi lmadiinati madiinu jooga lam yakhruj mana soo bixin macahum maca almuslimiin lijurxin dhaawac kaana bihi ku yaalay fa urkiba waxaa lasoo saaray ximaaran dameer baa lasoo saaray nin jasiim oo laf weyn oo aad u xoog badan buu ahaa oo laf weyn oo muxuu ahay qaash ah ayuu ahaa sacd marka dameer weyn bay intay usoo qabteen oo u goreeyeen oo hagaajiyeen bay haddana garbaha ka soo galeen oo soo kaxeeyeen kusoo qaadeen wa jaa ilaa rasuuli illaahi buu u yimid fa jacaluu waxay guda galeen muslimiintii yaquuluuna lahu iyagoo kule ra-s baa odhanhaya wahum kanafataah iyagoo hareeraha ka socda labada dhinac labada dhinac ka tahay jaanibataah labada jambi bay ka socdaan yaa sacdu ajmil ilaa mawaaliika sacdow dhaqankaada u ixsaanfalo wanaaji nin gobeed iska dhigniyow waad arkaysa reer bani qaynuqacsiyi loo sii daayey oo boqolaalan ahaa nimankan hadda afarta boqolah ee raggooda gaashaanqaadka afar boqol ba inta kalena dahweyne dumar ba iska ilaa toddoba boqol ba la gaadhsiiyahay ilaa sagaal boqol u badnaan marka wixii kale maxas bay iska ahaayeen caruur iyo haween laakiin ragga qoriqaadka gaashaan qaadee dagaalama afar boqol bay ahaayeen afartan boqol waxba haddaa ku eh, weylixine iska sii daa baa layidhi faأxsin fiihim faina rasuul اllahi rasuulka ilaahi qad xakamaka aduu garta kuu dhiibay fiihim fii qurayd lituxsina fiihim bay dhii ayago ugu darsanhay wuxuu kuugu dhiibay lituxsina fiihim waa malaha marka ay wataan inaad wanaajiso oodan xumaynin inaad qurxisodan bi'inin bay kugu dhiibeen waa fahamkay ka fahmeen nabi maxamed mar haduu yihi sacad ha xukumo waxaa dheh alla ilah nimankan waa hawshooda waa u hagaagtay u toosta bay dheh meeshana <laughs> nabigu wuxuu maagan yahay maysan dareeminba waa fiqigooda ayagu qad xakamaka fiihim abuu marka garsuura kaaga dhigay fii e, e, bani qurayda lituxsina fiih wahwa saakitun laa yurjicu ilayhim shaya waa aaminsanya asagu hadal lama hadlaayo ilaa madiina ay ka soo qaadeen ilaa reer bani intaa way la hadlayan waa qalqaalinhayaan way shukaaminhayaan xisaabaad bay ku akriyeen waxyaaba badan bay xusuusiyeen laakiin sacad bulshid buu qaninsan yahay sacad aqoon baysan falamaa akaruu calayhi markay hadalka ku badiyeen qaala wuxuu i laqad aana waxaa dhowaaday buui lisacdin sacad wuxuu mudan yahay oo gar ah anlaa ta'khudahu fi llaahi lowmat laaim weligiina wada buui laakiin sacad wuxuu ka barmoosay xilli la sira wuu soo dhaafay wuxuuna mudan yahay buui xilligan maanta ah ilaahay subxaana wa taala inuu uheeliyo uusan cadow uusan unaxariisanin laa taahudu inaysan qabanin fi llaahi ay maay <clears throat> lawmatu laa'imin mid canaantamahaya ama canaananhaya ama cambaaranaya canaantiisu dana ka geliyo oo waxa la qoman uu maro ra-osba ha xanaaqeene hadalkaa muu ka soo baxay hadde ninka intaa hadlayaa dibinta qaniinsana falamaa samicuu dalika minhu markay warkaa ka maqleen rajaca bacduhum ila lmadiina qoli waa iska dhaafteen waxay dheen mesha u kala baxay waxba odaga wadi ragma jira waaa l nimankan mawd baa ka adeega waa go-ahaya sacaadna wuu xukumay in la laayo oo nafar laga tegay fanacaa ilayhim alqawm way iska noqdeenba iyagu qolyaha iyaga ah ilayhim alqawmu baa ficlaan lahayd aniga fanacaa ilayhim alqawma <clears throat> marka yaaba yaa ii qor aniga wuxuu u gudahay ma jira isku mid baa tihi waa idin wada kordhamaya soo maa <clears throat> fanacaa alqawmu ilayhim alqawmu ilayhim baa ficneen khabargeeriyaadkii waxaa qowmkii baa gaadhsiiy yuhuudi ayaa durbo xogta la gaadhsiiyo sacad in garti loo dhiibay sacadna nabi maxamed go-aankiisa uu marhayo idin layn doono warkaasaa gaadhay ama ayagii noqday fa nacal muxuu ahaay ilayhim alqawma tolkii bay warka gaadhsiiyeen oo ansaartii dambaysay iyo muslimiinta kale iyo warka u geeyeen intu waa dhici karta almihim nacyo waa in khabargeeriyaad war aan fiicnayn dareen leh dhiilo leh in lagu keeno wey falama intaha sacdu ila nabi nabigu goobtuu fadhiya markii sacd soo gaadhay qaala lisaxaabati wuxuu uhi qumuu ilaa sayidikum cumar baa meesha fadhiya nab nabi maxamed wuxu uhi asayid huwa allah nabi maxamed wa sayidku waa ilaahaybu cumar asuu la fadhiyaa muxuu ahay hawshiis hawshiis muxuu yihi nabi maxamed asayid allah hawla la bumbuuniye iyo nin muxuu aha madaxa loo yartaagay cumar asaguma ba nabigu sayidka ugaas buu ka hadlayaa ama sayidku allah inuu yahay nabi maxamed baa baray oo markuu usheegay oo ninkii mxuu ahaaye ree najdi ay yidhi ya maxamed اkruj ilaya faina madxii zaynun bui washatmi shayn wadami shaynun bui iisoo bax buu i ina yunaaduunaka min wara xujra nimanka kusoo degtay nin baa intuu guriga soo daba istaagay maxamedo iisoo ba maxaa yeelay wale ninkaan waa cayn yahay buui ninkaan ammaanana waan ammaanan yahay bui ina madxii zaynun wa ina dami shayn bu dak allah subxaanaه wa tacaala axadka ammaantusan ay ammaan tahay cambaaraynta cambaaraynta waa allah bu adiga me maxaa kuu daran marka hawlaha waxaa baray nabi u sheegay marka cumar wuxuu ihi asiidu huwa allah laakiin soo qabto odaga soo dejiye riwaayat e, aلطabarani wa axmed <clears throat> qumuu ilaa sayidikum qumuu lisayidikum lama dhihin ilaa baa la yidhi faanziluuhu maadaama nin dhaawacoo la wada yahay oo xanuunsan istaagoo soo dejiyo waa idinkoo mal ambalas laydinka nin muslim lagu wado waad istaagaysaa haadiitan waa maxay waa naxariis iyo caawin ruux muslim oo dhiban laakiin ma aha quumuu lisayidikum tacdiiman liajlihi loo istaagay ma aha saa darteed baa imankuu imaam nawowi ku tirsaday xadiidkan ku tirsaday axaadiidta kitaabkiisi yarada irsalada ahayd inuu ahlulfadliga walcilmi loo istaagi karo litacdiimi walixtiraam oo nahyiga wixii nahyiga meeshaa ku yimidna uu ku xambaaray karaaha ku xambaaray xaggana uu baneeyey xaafidka aaduu naqdiyey fatxubaariga risaaladiisa dhannayd wuxuu ku khulaaseeyey laba bog risaalo dhan uu mawduuca ka alif alimaam nawowi kuna baneeyey jawaazu اlqiyaami liahli اlfadli wاlcilmi in loo istaagi karo ixtiraaman wa tacdiiman iyo iyo tabjiil yuu adilo badan u keensaday oo ururiyey axaadiista wax diidaysa o dhanna uu ku xambaaray karaaho inay bannaan tahay wuxuuna kusoo ururiyey oo dadka ahlu dunyada ah ama khawanada ama fajarada ama dawaaqiidda dadkaasa xaraan in loo istaago iyo munaafiqiinta iyo gaalada iyo kuwa ahlu addunyada ama ahlu lfadli wاlcilmi wاlkhayr waa loo istaagahaya xadiidkan uu daliishaday xaafidku wuxuu yihi xadidkan shuql bukumalabad waa khaarijun can mawduuci الniزaac can maxali الniزaac lanna waa waa ruux muslim oo dhiban in loo istaago si loo soo dejiyo meel la dhigo la caawiyo wey tanna waa maxay adoo nabad qaba ninkun uu nabad qabo inaad u istaagto way macalin mxuu aha si wax wanaagsan bareed iyo hawlaheen oad garanaysaan ardayga istaagi waa inaan inti derbiga qabso sii jeso ftada laga garaaci jiray hawlahaas lama soo marin weli waa baaqi ama lagu ganaaxa hayaaba shan sac baa qorax lagu wareejinhaya inta dhagaha qabso lagu haha weliba marna sidii rahi badbood baa lagu leehay maantana xaggeed badbood madaa badboodi kara <clears throat> almuhim nabigu wuxuu yihi falamaa anzaluuhu markay soo dejiyeen qaaluu yaa sacdu weli nimankii intii hore samarta intan dambe uusan soo gaarin hadda u yimid waan weli warka haynin qaaluu yaa sacdu ina haulaai اlqowm qolyahan reer banu qurayda qad nazaluu calaa xukmika xukumkaaday kusoo degeen qaala wuxuu ihi wa naafidun calayhim aniga go-aankan ka qaateen ku ijtaa nimankan ma ku fulhaya oo ma la hubaa waxa aan idhaahda in la marin nimankaan waxba hubsanhaya qaaluu nacan bay dheheen qaala wuxu uhi wa cala almuslimiin go-aankan qaata muslimiintu ma fulin hayaan ayaguna xukunkaa ma qaban qaaluu nacam qaala wa calaa man haahuna waacrad bi nabi maxamed oo fadhiya bu xataa xukunkan qaato ee dadka xaggan iga fadhiyana ma soo gelhayaan wuu sii jeedsaday nabigu inuu iiriyu diidan yahay nabigu xukunka ma qabanaya mugta ixtiraam darro wey intu agga usii jeedsay bu dadka xagga iga fadhiyana xukumku aan gaadho miyay khilaafaya mas-uulka ka baqaya intu asagu xukunto in nabigu naxariis u qaato muxuu ahay baabka la qaatay ille isaga adduun imaamkii iyo u khilaafay tiibu ka baqaay wuxuu rabaa inuu soo xidxidho waddooyinka dhanna kadibna madax uu ka bashaaqa nimankan odaygu waa dhaarsan yahay wuxuu yihi waxukmi naafidun calىa man haahuna dadka xagga iga fadhiyana wa acrada biwajhi wejigii buu kasii jeediyey nabiga wa ashaara wuxuuna ku farfiiqay ilaa naaxiyati rasuuli اllaahi ijlaala lahu wa tacdiima dhankii nabigu uu fadhiyey buu gacanta ku ishaaray wuuna kasii jeesay indhaha nabiguna ku taago buu diidan yahayo ixtiraam daro ansaar nabiga aad buu xurmayn jiray qaala wuxuu hi nacam nabigaa hi wa calaya nabigu garanaya hawsha ujeeda wuxuu ihi aniguna xukunku ay u fulhayaa iskadaa muslimiinta kale iyo reer bani qurayde go-aankaa nimankan maanta ka qaato aniga maxamedna waan ku qasbanahay inaan uhogaansamo markaas uhagaagtay wuxuu ihahday saa tahay fa innii axkumu fiihi reer qurayde nabi allow waxaan xukum ooga dhigay oon ku ijtihaaday an yuqtala arijaalu ragga in la laayo wix gaashaanqaada waa diinta nabi maxamed ee usuusha waa yaqaanamo faqiih way mujaahid wa tusba duriya carruurtana in la qafaasho iyo maxasta caruurta iyo haweenkaa duriya asalkood waa ubadka laakiin haweenkan waa ku jira watuqsama alamwaal xoolahan la qaybiyo warku waa intaa wixii gaashaanqaada waa in la guro oo la jaro haweenay carur waa mxuu ahaay addoonsi iyo qafaalasho xooluhuna waa qaybin wuxuu waliba ku daroo yidhi wixii guryaa ah muhaajiriin ha loo daayo wixii guryaa ah muhaajir muhaajiriinta baa buuq kiciyey markaasuu yihi ha degdeginaye xer baa idinku badan iyo masaakiin iyo niman gurya la-aano masaajida seexdee nin walba ansaara guri buu leeyahay idin guryaha qaato dega ka fadhiista magaalada warka joojiye laakiin muhaajiriin waa ka dagaalima hawsha ayada yeeli mayna dhahan colaha islamku wada dhexeeya si fiican si dhan ismaha loo qaybiyo war ansaar aniga ree awsanaa xukumaa inta kalena waa kuwane ma diidane qaata murka joojiye adugu waxaa ka taraajucay muhaajiriin baa hawsha aad uga biyo diiday somalida waxay dhahan walaalka hadduu macaan yahay mar lama wada muudsado nin ma macaan hadduu yahay sidiisu hal mar lama laqo waxbaa lagu reebtaa illa hadhow waad u baahan doontahay hebeelow muxuu ahaaye maxaad u baahan tahay waan baahan maxaa kuu qabtaa waxaad ii qaban kartoo dhan ii qabo hal mar lama yidhaaha waxaad hayso dhan soo wareeji hadde waa halisa maog tahay waxbaa laga tagaa waxbaa laga taga walaalka hadduu macaan yahay mar lama wada muudsadaa la yidhi soomaalida ha nafs الshay nafs الshay fainii axkumu fiihim an yuqtla الrijaalu watusba duriyatu watuqsam اlamr faqaala rasuul lah laqad xakamta fiihim waxaad ku xukuntay bixukmi اllaahi fowqa sabci samaawaat xukumkii ilaahay uu ka lahaa samaawaadka toddobada korkooda uu ilaahay ka lahaa ee xukumkii naasiladan khuseeyey baad waafaqday xadiidkuna xadiis saxiix wey oo aada u qiimo badan oo uruq badanna ku yimaado kutub tawxiidna caan ku ah wa asluhu fi saxiixayn ya waa waaqicu naazil naazil wax kale ma aha waa alwaaqica xaadida markaa taagan waa arrin hadda taagan oon weli go-aan noocan oo ka laga qaadan uu saxaabiga ku ijtihaaday ijtihaadkiisi wuxuu waafaqay ilaahay xukumkiisii waxaa laga qaataa dhacdo kasta ilaahay xukun mucayana inuu ka leeyahay fii ay dhacdo ilahay xukun mucayana ayuu ka leeyahay calimahu man amilahu calimahu bilwaxyi aw bilijtihaad wa man jahilah idan xukumku wuxuu ahaa ilaahay u kala qadiyadaani in wixii gaashaan la dilo maxastiga dumarkana la adoonsado xumaha la qaybiyo nimankana aan loo naxariisanin waxaa kaloo xadiidku loo daliishadaa muxuu ahay culuw calaa carshi fawqa samaawaatih wa aslama waxaa islaamay minhum reer bani qurayda tilka leyla habeenkii intaan weli la xukumin nafarun qabla nuzuul nafarun koox aan badnayn oo ilaa saddex nin la gaadhsiiyo ayaa habeenkii islaamtay intaan weli aroortii dambe aysan xukumka sacad aysan ku degin xaggan aan la xukumin wa harab waxaa cararay camr bnu sacad baa cararay o isaguna reer bani qurayda meeluu aadaya waa la waayey faاnطalaqa waa dhaqaaqay falam yuclam ayna dahab meeluu jaaniga cidhibdhiga waa la garan waay baxsay waa fiigay wa kaana wuxuu ahaa camr ibnu sacad qad aba dukuula mid diiday inuu la galo macahum fii naqdi اlcahdi marka horena waa diiday wuxuu ihi marka hore naqd joojiya nebi maxamed inaga ballan baa inoo dhexaysa carab iyo asagaa ishaya hawl inoo taalla ma ah war ballanka laga bixi war jooga wuu ka tegay buu iskaga tegay meeluu aadana waa la waay falama xakama fiihim bidalika markuu nabigu markuu ku xukumay mxuu ahaaye sacad sidaa ku xukumay reer qurayd amara rasuul lah rasulka ilah wuxuu amray cali iyo zubayr buu diray wuxuu ihi godado waaweyn suuqa madiino meel banaan aha ha laga qodo xorodyo waaweyn baa la jexa hoog waaweyn baa la jexo oo ragga lagu guro ciidankana waa la soo kaxeeyey daaru zaynab mxuu ahaaye annajaariya iyo daartii usaama ibnu zayd baa la kala geeyey masaajid gurigu seexan jiro de aabihii uu lahaa oo isagu cidlo ah weli muslim in yarna wa ahay baa ragga lagu soo kuusay inna gabadhaa zaynaba gurigeeda lagu kuusay laba guri baa loo qaybiyey si aysan u baxsanin wixii rag ah haweenkii carruurtana dad loo qaybiyey idan godkii marka la soo diyaarinay wuxuu ihi biqatli kulli man jarad calayhi almuusa almuusa minhum nin walboo ay sakiintu martay timihiisa hoose oo timaha hoose usoo baxeen ninkaasi hal hala gawraco isago hala dilo wixii rag ah ee gaashaanqaada ah wey biqatli kulli man in la dilo jarad ay ku duraysato calayhi muusa muusa waa madiisha iyo midida wey sakiinta ayib muuse caadi ah wey hmm. waa wii ay qolyihii shaaficiyada laqsigooda wey xudda muusa biciisa bay dheheen sheega waay ti udda xudda muusa biciisa ciisuhu waa lisinka soofaha mataqaanaa soofaha ama bahalka midiyaha lagu soofeeyo ama lisinka iyo ayaa la ciise la yihahda asaguna min xayu lua alcarabiya muusena waa midida haddii laai nab muusey ciise isma soo gaanaysa lagu adaynhaya xudda muusa biciisa ma dhici karto nabi muuse halkaasuu ahaa ciisena waa dhow buu ahaa nabi maxamed wax yar ka horreeyey see laiskugu xadahaya maxaa agey kusoo gaadheen war muftari baa tahay cala alambiya walmursaliin naga dhaqaaq baad leedahay marka alqaabta laisku xidho wey waa maxay midi baa lagu soofeeyey lisin ama soofo un um wey waxaad meesha lagu sheeg oo minhum ka mid reer bani qori waman lam yumbit ninka aan timo hoosa soo bixinina ulxiqa waxaa la haleeshiyey biduriyati maxasta iyo carruurta yaa la haleeshiiyey xadiidka waxaan kusoo marray muxuu ahaay wuxuu ku iman doonaa fi kitaab abu daawuudka ku iman doonaa fi kitaab diyaad walxuduud buu ku iman doonaa amaa tirmidi fii jaamicihi baa kusoo maray ibnu maaja isagu ina soo maray min xadiidi cadiyat alquradi nin ka badbaaday maalinkaasi dagaal ka badbaaday oo muslim ahaa oo wiil yar ahaa ayaa ka sheekayay cadiyat alquradi la ohan jiray marka carruurta la baarahayey bay muslimiinta mahayga baadheen maradaa lagaa faydi waa la firinhaya hadday meeshu tiba ku yaalaan xagga ubax ragga waaweyn ninkanoo yaroo mxuu aha aan tima lahaynba agga ubax balacrubaad saasuu ku badbaada waana islaama taabiciin badan baa ka farcantay qoys dhanoo la yaqaano wey maxamed kacab alquradi awogii wey wuxuu ihi marka faxufira lahum waxaa loo qoday khanaadiqo godad waaweyn jamcu khandaq fii suuqi lmadiina looga qoday nimanka ayaga ah xadiidka macnaha tilmaamaya axmed baa soo saara tirmidi iyo mxuu ahaay kan dambe tilmaamaya suqmin in loga qadan ujeeda tirmidi baa soo saaray fi jaamicihi wasaxaxa washekh albani axmedna waa soo saara wa duribad acnaaqum quntaa laga guray wa kaanuu waxay ahaayeen raggaas boqol kiiba sagaashan waxaa laayay ree reer cabdilmualib baa laayay zubayr baa soo dhiibahay calina madaxu ka gurahay godka ragga soo dhiibahay soo qaban maxamed maslame iyo baa dhiibayey meesha u dambaysa ninka u dambeya loo gudbo muxuu ahaa zubayr zubayrna cali buu usi dhiibahay oo godka garab taagan ninkoo suuqan baa lasoo dhiibahaya oo qoorta taagay jaf ku tuur saasay ku dhammaadeen qoyskii reer cabdilmutalib baa ragga dhameeye baaba-ashay zubayr iyo cali baa ragga baaba-ay eedda waa inaan nagu qaadno muxuu ahaaye amiirka iyo madaxweynaha iyo ragga hogaaminaya waa inay eedda qaataan wey maxaaba loo wareegeysa ma ogeyn askar baa samaysay ciidan aanan ka warqabin baa sameeyey ficiil ficiis lama baahan annagaa samaynay ree qoyska aan ka dhashaa weliba laayay ciidan ku jiray marka waxaa noo haysataan soo kala socdo dadka laskuma lugeeye maogtahay wa kaanuu waxay maa bayna sitmia ilaa sabcmia ahaayeen laga bilaabo lix boqol ilaa toddoba boqol bay ahayen qoyska dhan baa intaa ahaa ee dadka la laayey sida loo badanya raajixa afar boqol bay ahaayeen arbacmia la dilay laakiin niman gaadhsiiyaa toddoba boqol iyo sideed iyo lix boqolba waa jiraan araajix waa maxay anahum kaanuu arbacmia waan riwaayada musnad axmed ku timid bisanadin xasan mujaladka saddexaad saddex boqol iyo konton waxaa kaloo ku yimid fi xadiidi jaabirin cinda tirmidi wاnasaa-i xibaan bisanadin saxiix siduu xaafid ku sheegay xibaari mujaladka toddobaad afar boqol toddobaatan iyo sideed asna afar boqol buu sheegay riwaayat zuhr waxay sheegtaa afartan bay ragga la laayay waa riwaaya daciifa inkastoo macaasiriintu ammaanaan oo oy rabaan inay ay hawlo kale kusii maraan axaadiista sugani waa afar boqol ragga go-ay ahlu sir wlmakaazina waa ka badiyaan oo toddoba boqol lix boqol bay gaadhsiiyaan marka haddii ah, waxaa la dilay ay afartan ahaayeen raggi bay qoraa kale xaggee aadeen laba hayey caruur yar oo soo hadhiya haween mooyo nin damba laba arag xaggee ka baxeen waxaan jirin wey riwaayada zuhri oo markaasi aan mutasile ahayn baa nin tarsaale ka qoro kitaab qorto ammaantay oo nabigu dhiig afartan ninoo la keri waayo oo madax adkaa bes unbu gawracay waxaaso dhan waa waa huruub waa maa can iyo xaqaa'iqda cilmiga in laga cararamaa waanu ictiraafayna nimanka in la laayo oo nafr uusan badbaadin buu ahaa ilaa man kaana macduura cinda allah oo ah haweenka iyo carruurta ah mooye bimacnaa ka badbaadaya qatligan ujeedna qatligan ka badbaadahayaan wax kale ma ah walam yuqtal lagama delin min annisaai dumarka xaggooda axadun siwa mar'atin waaxida hal haweeney baa la dilay xagga dumarka kaanad ahayd gabadhaa la dilay bunaanata la odhan jiray bunaanata imraat اlxakam alquradi bunaana la odhan jiray ama banaana waxaa tidha imraat lxakam nin xakam la odhan jiray baa bani quraydaa qabay gabadhaa waxaa loo dilay laba saddex sabab bay culumadu sheegeen ama riwaayo ahaan ku yimid sababka koobaad waa maxay aahaar ay ku timid nabigay cayday kaana shaatimatan wasaabat lirasuuli buraanbur iyo bakti bay tirisa markaas nabiga ku weerartay ku cayd maalmihii dagaalku socday xisaab ku socday idan baryaan iyo mabadbaadan badbaadaan iyo kaar guudan baa usoo baxay cas culimo kale waxay wariyaan in loo dilay inay dishay muxuu ahaaye saxaabigii loodhan jiray suwayd ibnu saamit oo cibaado walaalkii ahaa iyo aws ay walaalo ahaayeen ninkaasay isagoo socda bay guri dushay kaga soo turtay dhagax weyn oo shiida isagoo socda madaxu kaga dhacay waa dhac waa dhintay dhagax weyn oo shiida oo kii raashin lagu shidi jiray oo guri dushi saara isagoo hoos maraayo bay kasoo turtay dishay marka qaatilo wey waa loo qisaashaya iyadu riwaayada laakiin raajixada waa maxay qisaas baan gabadha loo diyay laakiin nin ay waxay dishay saxaabi loodhan jiray khallaad ibnu suweyd saxaabigaasay dishay oo ninkay dhagaxa ku tuurtay khallaad buu ahaa ibnu suweyd ashahiid waana ashahiid alwaxiid ninka keliya dagaalka reer bani qorida ku dhintay wey dagaalkii muslimiintu ku qaaday reer bani iyo xisaarkii iyo baabi-i loo geystay qoyska loo geystay ee muslimiintu u geystaan hal nin baa kaga shihi oo ninkaas dhagaxa islaanta ku dhufatay ah kaana waxay haweeneyda طaraxad mid turtay calىa ra'si suwayd ibnu saamid wasawaabuna waxaa weeye inuu aha khallaad ibnu suwayd raxan bay ku shiiday faqatalatu markaasay dishay riwaayada waxaa soo saray axmed abu daauud sababkuna waa sidaa inu sheegnay wey wa jacala wuxuu guda galay suubanuhu yadhabu inuu la tegaya bihim ila اlkhanaadiqi arsaalan arsaalan kooxa kooxo ay jamaacatin jamaacaat koox koox baa loo kaxeeya koox koox baa loo kaxeeya markaasay dheheen boqor ninkii ahaa kacab ibnu sacad bay dheheen maxaad umalaynaysaa in lagu sameynay dadka un lasii wado maxay kula tahay weli waxay ka wacaal qabaan ila dadka lasii qaday meel lageeyo ma oga waramayaana ma ogtahay ila meelba gurya ku jiraan gurigi usaama kolbo raxan laga soo bixiyaa gurigii zaynab raxan baa laga soo bixiya waa lala tagaa raggan waxay isdheheen iyagoo fadhiyo guriga ku jiraa maxaad umalayn inuu maxamed samaynhayo raggan u sii wada talo muxuu ku samaynhaya waduqu waxanaaqi wuxuu ihi waxaad fahmaysaan ba lama arko afii kulli mawطinin laa tacqiluun bur meel kasta waxba garan maysaan oo raggan lala tegahayo la soo celinayn maad garataan bu gaarqabo maaa idinku dhaca waa runtaade wuxuu i in ragga raxan loo saari wax soo noqona uusan jirin sooma aragtaan war meeshu huwa almowt waa laisku rahayaa inin walba waxaad sheegi lahayd sheeg fadhuu kala wadiy faqaaluu waxay ku yidhi ra-iisihim kacabnu asad yaa kacab maa taraahu yasnacu bina maxaan u malayn ba inuu nagu samaynayo maxamed muxuu samaynaya rag umu sii wadaayo qaala wuxuu yihi afii kulli mawdinin laa tacqulu meel walba waxba fahmi maysaan miyaaba waxba garan maysaan waxma idama dhaco xaalad ma qiimaysaan hadda ka hor baad iga diideen talooyin aan soo jeeday waan wanaagsanaa waa diideen hadda markay khaatimada gaadhay oo hawsha isku dhamaatayna waxba fahmi maysaan bu maxaa jira amaa tarawna daaciya laa yanzicu bu ninka daaciga ragga u yeehayo inuu hawshu wado uusan joojin soma aragtaan laa yanzicu can اdacwati wاlakdi wاsaxbi nin soo hebel soo soo baxa shan shan uqaad hore hore u qaad ninkan daacigii ragga gurahaya inuusan hadalka daynin iyo alabka laa yanzicu can اطalabi waakdi الrijaal wasaxbihim min mawaaطinihim ila mawaaطin اlmowt ma aragtaan miyaa buui wاdaahibu ninka tagana ee minkum laa yarjicu huwa wallahi اlqatl buui waa dhammaad waa la dhammaanhayaa bu intaas idinku filan hadihi اqara'in takfi bu ninkii caaqila lakin intiina gale waxaad untaan samay dameeraaba tiin bu wdaahibu ninka tagana oo minkum idin ka mid a laa yar inuusa soo noqonaynin huwa xaalku waxaa weeye way amarku wallahi alqatlu waa dil waad go-aysaan bu raggii tagana waa dhammaadeen intiina shashan baa loo qaaday ku talagalay bul u kala siduu sheegay ahayd qaala maalik wuxuu yii fi riwaayati ibn اlqaasim cabdiraxmaan ibn qaasim ardaday khaaska ahayde waxaa weeyaan adahib waa nimanka iyaga laga qaadahay ama daaci waa saxaabadii rag buraysay baa loo jeedaa maali wuxuu yihi riwaayadiisa qaasim waa ardaydiisa khaaska nin imaama muxadiثoo faqiiha weeye min awtaq الnaasi fi imaam malik oo shaafici xataa ka dabaqa horeeyo boqol sagaashan iyo sideed meelaha dhintay qaala wuxuu yihi cabdullahi bni ubay lisacad bni mucaadin fii amrihi ubay cabdullahi bn ubay baa u yimid sacad bn mucaad buu la hadlay wuxuuna yidhi inahum axadu janaaxaya nimankan aada baabi'inayso labada garab mid ka mida weeye garab waa kuwii aan sii daysa kuwana waa xulufadii ree aws nimanka garabka u ana garab bay yihin nimanka halayn waa shaydaan munaafiqa ma ogtahay wuxuu rabaa inuu kuwana sii daayo wahum alaaثu miati daaricin wa situ miati xaasir waana saddex boqol oo diracbireed qabto iyo lix boqol oo xaasir oon diracbireed aan qabin oo hubkoodi wata marka de wuxuu ihi waa maxay waa sagaal boqol oo nin baabi-inin buu i raggii la hadlay sacad mucaad ee shukaamiyey ee qalqaaliyey ee ka qayb qaatay isku dayay in sacad uu nimankan cafiyo waxaa kamid aha baa rabaa cabdullahi bin ubay bn salul almunaafiq yaa ka dhegeysan laakiin riwaayada maxfuuda nimanka afar boqol bay ahaayeen oo gaashaaman faqaala qad aana lisacdin anlaa ta'khudahu fi llahi lawmatu laa'imin warkuu intaas buur iska jooji waxbaa nagnata adugu kuwaad sii daysay ani haddii lagala tashalla lama sii daayeyne kuwan maanta anaa xukumay buui faraa ka qaad kuwa go-ahayaan weligaa wareegeyso walamaa jii'a bixuyay bn akhtar ragga la soo qabta dee shayaankii baa ku jira ree banadir kharibay walamaa jia marka la keenay waa nabiga sodogii safiya aabbaheed weeye safiya bintu xuyey walamaa jia bixuya bn akhtab sidaa darteed buu nabigu xataa u curdaatay baa la sheegay riwaayaat dacfi kale ku jiro baa nabigu wuxuu dilay yowma khaybar uyayi xuyayi walaalkiina wuu dilay adeerkiina wuu dilay bani quradana duqaa ku dhintay marka adeerkeed iyo aabbaheed iyo laba walaalaheedu nabigu isurka gooye marka wuxuu daata wuxuu i safiyoy aabbaha iyo adeerka walaha ayagaa nafta ii keenay inaan badbaadiyaan isku dayay kibir santaag la dagaalan meel ay igu badbaadiyaan waxaan dagaalkan waan ka fursan waayey waan ogahay bay tiri laakiin rag baad ishaysaani wixii rag idin dhexbaadi aday ku taalla anuu baabkaa kuma jiray tir faraha laga qaado inagabuu raxiim buu ahaa inuu qalbigeeda wax galu diidanaan haddayba sugnaadaan axaadiistu wey walamaa jaa buxuy bna akhtabin ilaa bayna yadayhi markii xuyey ibn akhtab la soo qaaday ee lahor la hor keenay muxuu ahaayey nabiga wawaqaca basarahu calayh qaala wuxuu uhi amaa wallahi maa lumtu nafsii walaakin man yugaalib illaaha yuglab shaydaanka eeg wuxuu samaynaya weli buu taagan yahay markii intii la qaaday nabigu uu arkay xuyey ibn akhtab oo ku dhex jira maxaabiistii asradii ya qaala wuxuu yihi amaa wallah alla ku dhaartay buu ihi maa nafsii naftayda kuma canaanin fii mucaadaatika la colayntakada bu maanta ismelihi buui maxamed baad colayd iska gaasirtay geed gaaban iyo mid dheerba waan kuu fulay bu had iyo habeen baan isku day inaan ku dilon ku dhibo waxbaad harkatay nin maanta u cilqaba ma ihi bu sagaa isku qirhayogu waa shaydaan walaakin bui man yuaali bilah laakiin ninka alla isku taaga yuqlab waa laga adkaan bu dhibku waxaa weeye laakiin meesha waxay kaga soo baxay allaan ka hor inuu isku taagay wuu ogyahay waa yahuudi wax wuu garanhaya uma qaala wuxuu yidhi yaa ayuha الnaas laa ba'sa qadar اllah wamalxamat kutibat calى bani israiil dadki shacabki bu la hadlaya adkaystoo dhammaada bu le ku dhamaada cala yahuudiyati mxuu ahay wاlkufri biاllah oo oday caniid a wey laa ba'sa dhib ma jira qadar inahu qadar اllah ilaahay qadarkiisi weeye wamalxamatun dagaal weeye kutibad lagu qoray calaa bani israiil lagu qadaray waa hawl reer bani israil meel kastaba in lagu laayo la gumaado ilaahay qadaray qadaan wa qadaran fasbiruu liqadar illahi wey warkaasuu u sheegaya dhammaada markuu baryotami tami lahaa ee nacafiya odhan lahaa ee waan khaldannay hadday xataa reer banoq markaa isbahaambihin lahaayeen nabigu inuu cafin lahaa baa laga yaaba qaybo ka mid a ah sida qayb loo cafiyey waa dhici karta intaan xukunku dhicin laakiin nima madax adag bay ahayd uma xubisa asagii baa la xidhay oo la dhiibay intii la jeebeeyey fa duribad cunuqa fa cunuquhu qoorta laga gooy raggii baa loo dhiibay wax kala goyn jiray wastawhaba qisada marka waa qiso dheer ibn isxaaqna waa sheegaa alimaam abdi wuxuu ku sheega mxuu ahay istidkaarka buu ku sheegaa mxuu ahay ninka iskale eh, ibn rushd albayn waa taxsiilla wuu keenaa iyadoo mukhtasar ah uu tilmaamaa wastawhaba haabit ibnu qays azabiir ibnu baa zabiir inuu yahay baa loo badan yahay bifatxi zaayi laa damiha oo zubayr aan la dhihin nimana zubayr bay akriyaan haabit ibnu qays baa ninkan zabiir ibnu baa ayaa abaal ku lahaa fi ljaahiliya bal fi lislaamna uu ixsaan falay markaasuu dabcan inuu maanta uun abaalkii uxun gudo nabi maxamed midkaan zubayr ibn baata ah maad iisii daysid abaal buu gu leeya maanta bes aan badbaadiye nabi wuxuu hi qaado la tag isagii aalkiisaba markii la celiyey buu nabi allow haddee wuxuu yihi nin keligii oon caruurtiisi asaga marka hore asagaa lasii daayay nin keligii oo bilaa caruur ah iyo ahalkiisii waxba tari maysa haweenkiisii iyo carruurtiisi isoo raac ku darsaa le haddana wuu soo noqday muxuu allow maalkiisi xoogu shilmihiisi bil la-aan weeye <laughs> xoogu xaynta idna ugu soo dara waa lagu soo daray intaba marka asagaa keenaya asagaa wuxuu odhanaha mar haddana soo daysay nin keligii oo soolamo ah oon ahalkii hooyadii iyo aabihii iyo aan wadanin maxay faa'iideen saabidow ma saasa ah, saabid wuu soo noqday nab allow saasuay leeyihiin balka ku darso haddana wuxuu yidhi haddee ubad iyo carruur ii keentay iyo anigabe maxaan hade maxaan ku cidgalnaa ma dadkaan dawarsanaa allow xoogo hantidiisina qaado xoolii wax dhanba kadib wuxuu leeyahay in lay dilaan dooranaya wuxuu fiirinaya horba daabit awooddiisa iyo nabigu sidau u ixtiraamu eegahay markuu arkay waxba ka maqayn xoolihiisi dad iyo dunyadiisa loo soo daayay asaga wixii ku xidhnaa iyo wuxuu yihi haddaba waa yahay waxay ku jirtaa wanaaggu inaad tolka iraaciso hala i dilo axibadu meesha mar hala mariyo waa shaydaan nimanku niman madax adag weeye wuxuu leeya waaa waxaa weye raggaa dhammaaday ree reer bani quraydo godkay galeen inaan galaan yaan kaa doonahaya caruurtan ama addoonsada ama waay abaalka kuulahaana waad gudday mar haddaad gudday abaal labaad hadda kaa doonay waa maxay in la idilo ka shafeec qaado oo ragga lagu daro waa caniid wey madax adag faqaala afwan wastawhaba han ibnu qays ibnu qays baa ka hiba dalbay nabiga kasisma dalbay aلزubayr ibna baa waahlahu wamaalahu min rasuuli الlah maalkiisi iyo ahalkiisi iyo asagii xunaba allo iisii dah nabi maxamed fawahabahumna waa wareejiyey faqala lahu hamnu qays wuxuu yihi qad wahabaka lii rasuul اllah rasuulka ilahi uu kaa wareejiyey kaa siiyey marka hore horta wawahaba lii maalaka waahlaka maalkaadi iyo adigana anu igu wareejiyey ahalkaada fahum lak waxoo dhan adiga naftaada xor baa tahay caruurtaadi ahalkaadi maalkaadi waa kuwan faqaala wuxuu ihi sa'altuka biyadi cindaka yaa haabitu ilaa alxaqtanii bilaxibati faduriba cunuquhu bale wuxuu ihi abaalka aan kugu lahaa hal waxbaa ka dhiman waa maxay ragga in la raaciyaan doonayo ragga in la iraaciyo saaltuka waxaan kugu weydiisay biyadda ee binicmati gallada abaalkaan kugu lahaa cindaka yaa haabit ilaa alxaqtanii bilaxiba kuwaan jeclaa iraacibu waxaan kaga codsanay nimanka aan jeclaa meeshay mareen inaad iga cabsiiso godkay ka cabeen aan ka cabbaan rabo masaasaha faduriba cunuqu ragga raac baa la maxaa la samey madaxaa la gooyey surkaa la kala qaadiyo garbihiis riwaayadan marka faahfaahsana ku saabsan istihhaabka haabit iyo qisadiisu waxaa soo saray ibnu isxaaq fi siyar abu cubayd fi kitaab اlamwaal bayhaqi fi اdalaaء طabrani fi اlawsط bisanadi laa ba'sa bihi walxaqahu bilaxibati min alyahuud yahuudda kuxibada lagu sheegay waa gaalada dhammaatay fahada kuluhu fi yahuudi اlmadiina gabagabada inta dambe waa maxay waa hadalka sheekh hada kulluhu fii yuhuudi madiina intaasoo aynu soo maray oo dhacdooyina yuhuuddii madiina deganayd buu nabigu ku sameeyey wa kaanat ghaswatu kuli طaa'ifatin minhum caqiba kuli ghaswatin min alghaswaati اkibaar wuxuu ihi saddexdaa reer bani quraydo iyo reer bani qaynuqaac iyo nadiir mid walba duulaanka lagu qaaday iyo go-aankoodu wuxuu daba dhacay dagaal weynoo mushrikiinta dhexmaray muslimiinta faaswatu bani qaynuqaac caqiba badrin ree beder beder markuu dagaalka dhacay bay nimankii ku saxdeen qadana waayeen yahuud ahaa dagaalka iyo guushii ilahay muslimiinta siiyey tibir bay bilaabeen iyo isqaadqaad mawdkaa k muxuu aha waa kii la qaxiyey ee loo qaxiyey adricaad iyo shaam furuqu u laayey daacunku laayey wa gazwatu bani nadirna caqiba gazwatu uxud bay ahayd wa gazwatu bani qurayda caqiba alkhandaqi haddaynu maray wa amaa yahuudu khaybara khaybar yahuuddeed iyo fadag iyo waadi lqura iyo kuwii joogay fa sayatii dikru qisatihim in shaa allahu tacaala waxaa iman doona qisadooda ka sheekaynteeda marka la gaaro khaybar duulaankeeda faslun wuxuu tacliiqinayaa marka qisadaani fiqiyaadkeeda qaybo ka mid a intaanan ka bixin waxaa ku jira fiqiyaadka qisadaani ka mid a tamaniyu shahaadati waa maksuusu min cumuumi الnahyi can tamaniyi اlmowt sacad ibnu mucaad iyo saxaabo badan baa waxay ilaahay ka tamaniyeen in la dilo oo jidka ilaahay lagu dilo axaadiisna waxay ku timid inaan geeri la dalban karin oo ilaahay dil aan la odhan karin oo la ishabaari karin axaadiidna waxay ku timid inuu nabigu ogolaan jiray xaggana sallimay in laisku habaaro ilaahu maanta yaanan ka badan dagaalkan shahaado ilahu dagaalka maanta aan ku shiido ilahuna markaan aanan ka kicin nucmaan ibn qarin markii nahawandi alqaadisi nahawandi la furanayay fatxu laba maalmood baa gaalada fooda la iskariya hawsh baa la dhaqaajin waayo toddoba nin oo reer bani muqarin almusaniyiin baa dagaalka qayb qaaatay oo kulligood mujaahidiin oo saxaabo ah toddoba nin walaalay ahaayeen ciidanka u dambeeyey ee guusha soo hoyey ayaa waxaa looga dhigay mxuu ahaa isaga amiir looga dhigay cumar baana amar siiyey oo yihi ciidanka u dambeeya nimanka waa la heliy niman musiibo dagaalamay ahay reer faris waa lagu rafaaday waa la xaaqmay cumar baa amar siiyo o yihi ciidanka inad hogaamiso wa kaana mujaaba dacwa wuxuu hi ilaahay maanta waxaan kaa baryahayaa inaad gaal noo jebiso wajcal inucmaana awala shahiidin lyombu ilaahu maanta gaalada noo jebi u ninka u horreeya shidan aniga iga dhig gaal imanka fooda la iskee saacad la iska girahay oy jabeen oy bilaabatay inay jabaan hilba qaadaan oo ladaba goosto yaa liif bartaa kaga dhacay waa shiiday awal man qutila min muslimiin maalinkaa noqday lagu kala tagay niman la yaqaanay ahay marka tamaniyu shahaada waa shay bannaan oo mustaxaba min xayu aladilla muxuu ahay culamadu waxay qabaan waxaan laga soo reebahayaa xukumka caamka ay ahayd ahaa laysma habaari karo jiri laskuma habaari karo baabka shahaada iyo jihaadka waa ka duwan yahay ilaahu intaa iyadan maanta waxaa weeye shahaadana si gaala noo jibaan dhahayna aan laxaaqan baabka mugta baabkaas wey xukunka labaad ku jira fiqiga labaad taxkiimu اlafdali baa ku jira muxuu ahaaye man huwa mafduulu ruuxa fadliga badan ee cilmiga badan garta inuu u dhiibi karo nin asaga ka hooseeya cilmiga iyo aqoon ahaanba nebi maxamed baa afdaloo faadil ah yaa mafduula sacad qadiyadoo nabigu uu ku xukumi karay bilwaxyi waاnas wuxuu ku xukumay biاlijtihaadi buu ku xukumay limaslaxatin kaana yaraaha maslaxu nabigu arkayay markaa waxaa ku jira taxkiimu اlafdali liman huwa mafduulu waxaa ku jira oo kale fiqi muhiim jiddan le jawaaz اlijtihaadi fii zamani الnabi sal l slm nebi maxamed oo nool oo taagan saxaabadu ma ijtihaadi karaan waa masأala khilaafiya fi usuuli الfiq wadaadaha diidana waxay ku andacoodaan oo qiil ka dhigtaan ma banaano nabigoo taagan in la ijtihaado maxaa yeelay liannahu laa yajuuzu اlictimaadu calى الdanni maca qudrati اlictimaadi calى اlqaطci bay leeyihiin iyadoo muxuu ahay shay yaqiin oo qaطca la ictimaadi karo waa maxay waa alistiftaa birasuul muxuu ahaay aلsu-aal lلnabiy nabigaa la weydiin karaa nabigaa xukumi kara hada huwa اlyaqiin marka inaan dani saxaabi iyo wadaad fatwadii mxuu ahaay ay la banay ma ficnay dheh lakin waxaa lagaga jawaabay ijtihaadkaa banaan waidaa kaana bixuduuri nabiyina oo uu nabigu qariro yataxawal ilaa qaciyi taqriirka nabiga xoojinaya sacid cubaada ibnu macaad ijtahada fi lqadiya wa aqarahu rasuul idan wuxuu ijtihaadku isku bedelay ilaa yaqiinin wa qaciyin hadduu nabigu inkiroo diidan hada lagu kala tegi lahaa masaa'il badan baa ku jira adugu qayb qaybta dambana sheekaba ishaari doon waxaa kamid a wuxuu ihi sheekhu wakaana hadiyuhu muhiim jiddan wayn hawsha iyada nabiga dhaqankiisu wuxuu ahaa mar dhowaan gaari doon wuxuu leeyahay siyaasadda sharciga ah iyo calaaqaat duwal iyo muxuu ahay xuruubta iyo fiqhu ljihaad iyo fiqhu siyar walmagaazi in nabiga dhaqankiisa laga qaataa ka haboon in wadaadda warkood lagu lugo-a buu sheekhu odhan doonaa ibnu qayim haadaa hadyuhu ila nabigu camalkiisii baa sina ahaa wa kaana hadyuhu nabiga dhaqankiisu wuxuu ahaa iyo sunadiisu annahu idaa saalaxa qowman hadduu qolyo la heshiiyo cahdi la galo fa naqada bacduhum cahdah ooay barkood cahdigii buriyaan wa sulxahu iyo sulxigiisa wa aqarahum albaaquuna waraduu bih haza ljamiica iigan fiqi muhiim jiddan wey hawsha in aada loo fahmo wuxuu ihi wa aqarahum ay ogolaadaan albaaquuna intii kale waraduu bih ay ku qancaan riduhu waa camal baatinia laakiin waxaa loo daliishadaa habdhaqankaada wixi adan raalli ka ahayn waxaa dhihi lahay muslimiin la socda ballan baynu lahayn cahdi baynu lahayn qayb baa ka baxday anagu kuma jiro maysan dhihin nimanna waa ka baxeen ballankii dagaal bay bilaa adoo u aamusanta iska dhex joogta kamad ahanle waad ku taageersan tahay wey haza ljamiica nabigu waa kuda duuli jiray quraysh cahdiguu nabigu la galay markay jebiyeen qoraysh oo dhan ma ahayn in duqiyoo shayaadiin ah. iyo reer bani bakar ba hoosta hubkaas ka siiyey reer khusacana baabi'inhayo gaaday maadaama intooda kale aysan inkirin wax diidana nabigu uusan arag wuxuu ictibaariyey ana sukuuta waa daliil ridaa wey daliil ridaa wey lana lidalaalati lianna lilxaalati dalaalatu kamaa lilmaqaala lyada xaaladdu waxay leedahay tusmo ay kutusayso weedho waxay kutusa kutustaa xaaladdu waxay ku tustaa waxay ku lilxaalati dilaalatu kamaa lilmaqaala sidaa da ninka shafiica ah fuqahada qaacida waxay ku keenaan marka shufcada waa la yaqan waa taqaanaa niman baa shirko ah oo hanti isku laha mid kamida isagoon kii kale ee hantida kulahaa ee shariiga la aan idan iyo xog ku celin hantida qayb iska iibsaday dhul baa inaga dhexeeyey guryaha inaga dhexeeyey shayrkaada boqol kiiba konton buu ahaa labaatan eekar baan isla lahay toban baad iibsatay adoon ii sheeg waad ka dhaqaaqo maalin damba aas wadaad on garh weyn oo dhex taagan beerta iyo gurya war waa sidee ninkii saaxiibkaa ah ee shirkada ahaydeen baa sheerkiisa iga iibiyey oras meesha kaga tag baa leeda dhaqaaqi maayo meequu kaa siiye toban milyan qarar oras ka tag hadduu diido maxkamad baa taqaan feedhaha laga garaacay taasi waa xukumkii shubcada laakiin adoo ogaaday in saaxiibka sheerkiisii iibsaday haddaad faraha ka qaadood ka aamusto oo bil iyo laba usbuuci ay taa ay gaadho adoo soo ceshan kara aan soo ceshanin waxay leeyihiin kama noqon karta xukunka asaga waadabo ninku isku dhacdeen baa ku foodhcisa maa tiri ore iska tagsiyaad warta maxaa jira anaa meesha shafiic ka ahaa marka qaybta sheerkii lagaa iibiyey ka kac lacagtaada qaad iska tag oo so bishan oo dhan baa ayna wada soconay ee arkahayey ee farahayga qaaday haddaan kugu foodhici lagaa dhegaysan ma lianna lilxaalati dilaalatu kama lilaamuskaadu maca qudrati اlinkaari wa maca qudrati اlahdi bishiksi bishufcati aad ka aamusiyo dulcawrida diidadaada dambe waa diido bacda ridna lagaa dhegaysan maayo hadamada fuqahaa aamuskaadan sidaasoo kale wey sidaa darteed bay sheekuu leeyahay nabigu haddii qeyb kamida ay buriso e cahdigii buriso inta kalena ay ka aamusto waxaa laga soo qaadaya kulli hee inay cahdiga wada buriyeen baa laga soo qaadaya leanna lama kala sooci karo kii diidanaa iyo kaan diidanayn sid ku kala sooci cadamu tamyiiz suuragal ma ah marka waan israacinaynaa wey wajacalahum kullahum dhammaantu wuxuu ka dhigi jiray naaqidiina buu ka dhigi jiray kamaa facala biquraydata waannadiir wa bani qaynuqaac saddexdaa saasuu ku sameeyey daa'ifo ka mid ah cahdiga ka baxday inta kalena waa ku aamuseen saddexda qoysba wa kamaa facala fii ahli maka reer makana sidoo kale nabiga ku sameeyey fa haadihi sunnatuhu fii ahli lcahd nabi maxamed dhaqankiisu waa kanaa dadka gaalada cahdiga ballanka lala galo qayb ka mid ah hadday ballankii buriyaan inta kalena ay raaj aamusto isan mucaaradin isku baab weeye hadduu madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiinta gaalada ay dagaal iclaamiyaan shacabku waa ku xukun waa in la famawsha iyada ah toban jeerna waa idiin sheegay abriyaa la dilay madaniyiin baa la taabtay haween baa kenya waaas wa shaqaalay ahaayeen masaakiin bay ahaayeen beerley bay ahaayeen ficiish boosneeroy qodahayeen fiqigaas waa fiq muxuu ahaaye alfajarati walmasaakiin wey fiqigaa fiqi muslimiin ma ah hadday madaxdu iyo mas-uuliyiintu dagaal muslimiinta u cadaystaan dadka wadankaa degoo dhana waa muxaaribiin wey dumarkooda caruurtooda ayagu kulli waa isku mid caruurta waa laga dafi waa la qafaalan kadibna waa la adoonsan haweenku xoog baa lagu qaadan waa la adoonsan waa laga ilmadhali waa laga awlaadi haddii tabar loo helo oon aidiskooda baktigooda laga cabsanayni wixii oda kale shacabka xataa berle waa midka shaqadahaya madaxa lagu noqosha lagu sii ridi hawl kuu taalla taasi ma ah hada fiqu saxaaba taabiciin fiqigaasa fiqu muslimiin ah laakiin fiqigan sakaraadka iyo salmaan cawdi iyo caayid qarni haaulaai shayaaطiin ay wadaan iyo zanaadiqatu misr qaybo ka mid a ah ay bumbuuniyaan waxaa weye fiqi jira ma aha meela lagama keenin waa fiqi ku dhisan fuqaau lmarins wa ahlu sawr fiqigooda wey ayaa lagugu lugeyn kuwa warkooda sidaasuu nabigu ictibaarin jiray carab ninkii dagaal iclaansada duqayda iyo isimada hawsha maamula hadday iyagu dagaal iclaansadaan shacabku waa ku xugo ninkii aan taageersanayn waa inu warkiisa ka cararo ka dhex baxo ka dhex tago waan dhex jooga aniguna hawsha shuqul kuma lagaa dhegaysan maayo hada huwa alxukmu sheekhu muxuu yihi وعlى hda ينbغي أn yجري الحكم في أهل الذimة كama صرxa bه الفقهاء min أصحاabi أحمد وغayrه masألada maxay noqotay masألة muhim ka hadli doonaa masألة khilaafiya byn الفقهاء markaad maraysa masألة العهوud ونqد العهوud والذimمna iyaaka can madhabi mxuu ahaay ashaaficiya madhab aada u liita wey madhab shaaficiya weliga ahaa baabka markaad marayso waa madhab shaaficiya waa mukhaalif lisunati batatan iska ilaali shaafici wuxuu gaaray inuu yidhahdo xataa ninkii dimada ah hadduu nebi maxamed caayo ballankiisa buri maayo hadduu dagaalka ka soo qayb galo muslimiinta uu gaalo usoo raaco cahdigiisa buri maayo waa madhab daciifa jiddan inkastoo uu qowl labaad laga soo guriyo muwaafiq lisunna ah haddana qowlkaasaa la bamboonay aad iskaga ilaali aad waxooga qaylay ibnu qayim kitabka axkaam aldima markuu qadiyadda sharxaayo inuu daciif yahay ba aad muujiya asagoo weliba riwaayada dambe riwaayada kale ee jumhuurta la socoto xoojiya haddana shaaficiyo ha ku lugoy masaladan yaan ku wareerin inkastoo raggooda dambe mutaakhiriinta ah markay arkeen madhabku inuusan hawshaan soconaynin ay u bateen xagga maalikiyada iyo xanaabiyada iyo axnaafta ay raaceen haddana waxaa weye weligaa faxdar jaajuus min ahli dimi haddii la qabto waa la sii dayn bule lannu jusu bixiyaa warma labaatan shilin oon ahlu dime ka qaadanno ayaa ka qiima dhibkay mas-uulka u geysan hayaan waa fiqi mackuusa fiqigaas laakiin naxtarim wa nuqadir imaam shaafici laakiin ra'yigaan weerarayna hada fiq fiqi jira ma ah labaatan shilin uu bixiyo yuhuudi iyo nasraani u bixiyo xaggana haddii uu malaayiin ku shuba gaalada hubkana dhiibo sirtana dhiibo wuuu le cahdigiis wali ma jabin waa caana waa la tacziiri laakiin la taaban maayo iiga labaatan shilin baa adduunka baabiisa hada jizya ee sakaraadka inta yanta dinaarka dinaaraan baa annaga adduunka qabsanaysa waa fiqigu aad la yaabay culamada la yaabeen laakiin waxaa weeye jumuud calaa dawaahir baa keenay wadaada ku eedeeyaan shaafici shaafici kaana laa yajmud calaa daahir idaa idaa laaxa lahu lmacna macnuhu hadduu u muuqdo maa kaana yajmud wuxuu ihi sheekhu waa hadday aanu isku caddahay sunna nebi maxamed fii naaqidii fi naaqidiina wanaakitiin lcuhuud masale loo yaqaana ahludimaan u wareegeynaa buuri nimanka jizyada bixiya ayaguna kuwan maxay ahay niman aan jizyo bixin jirin laakiin ballan iyo cahdi nabiga lalaha leannu reer banu quraydi iyo banu qaynuqaac iyo nadiir iyo waxaa laga farxashay qabla an tanzila aayat ljizya ile xilliga horma jirin maogtahay aakhiru maa nazala wey idan qolyahan dambe ee yuhuudda ama nasaani dhex degan ee koodhiga laga qaado ama majuusta ah hadday ballankii buriyaan ma shilinkan ay bixiyaan baa meesha ka aakib ah mise waxay qaadanayan xukmu naaqidiin bay qaadanhayaan bu u gudda hadda wuxuuna sheekhu yidhi wa haada asalkan dushiisa yanbaqii haboon an yajri ama hadyiga dushiisa waa maxay hadyuhu fi naaqidiin an yajri inuu durasa alxukmu fii ahli dima xukumka ahlu sidaan asalkan ku dul oo hadyigan lagu xukumo ayaa haboon bui kama saraxa bihi fuqahaau fuqahau siday caddeeyeen min asxaabi axmeda waayrihi fuqahada asxaabta axmed iyo keyrkoodba siday caddeeyeen hadyuhu fi naaqidiin iyo hadyuhu fii ahli dima waa isku mid kulligoodba waa ahlu cahdin wadima wax udhexeeya ma jiro isku meel mariya waa alilxaaq binafyi اfaariq bay taagan yihiin faariq macnuu udhexeeya maqiiska iyo maqiisucagana ma jiro haaulaai kaanuu ahla cahdin fanaqaduu wa ahlu dimati ayaguna waa ahlu cahdin fanaqaduu isku meel bay marahayaan waana la gumaadi jizyadana dambee timid waa un tawkiid mooyeene wax kale ma aysan kordhinin kuwaa hore xilligii la laynhayay xukunkun baan soo degin oo xukmu ljizyaana xilligaa jirin idan aljaamicu waa waa maxay waa naqduhum lilcahdi huwa alwaصf اljaamic baynahuma ama ziyaadaة اljizyati fi xaqi ahli dima waa maxay waa ziyaadaة muxuu aan lahayn laa adra laha fi lxukmi xukumkan hadda laisku hayo aan ku hayn raad sheekhu marka wuxu kama sara wakhaalafhum asxaabu shaafici baa khilaafay fakhasuu naqda alcahdi biman naqadahu khaasatan duuna man radya bihi wa aqara calayh waa fiqiga niman badan ay baryaha sheegaan intaa xataa ma fahamsane meelo aan aan degin jirin bay wax ka raadiyaan fakhasuu shaafici waxay ku khasiseen naqd alcahdi cahdiga buridiisa waxay ku dhajiyeen biman naqadahu khaasatan ninkii buriye besoo khuseeya bay leeyihin ninkii buriye besoo khuseeya duuna man radiya bihi wa aqara calayh ninkii ku raali noqday burinta iyo xadgudubka ama ogolaaday waxay la taaban mahayo wa faraquu wayna kala qadeen baynahumaa bayna alraadi wa bayna annaaqid maxay ku kala qaadeen biana caqda dimmati aqwa waaakadu baynahumaa bayna ahli ahadi wa bayna ahli dimma ama baynahuma bayna annaaqidi waraadi isku meel bay ku ururaysaa waxay dhaheen faariq muaira jira waa maxay cahdiga dimada qolyaha jiza laga qaado cahdigooda uu ka xoog badan yahay cahdiga ee ahlu sulxi wاlamaan maxaa jira ahdu cahdu dima waxay dhaheen waa mawduucun cala tabiid mawduucun cala الta'biid oo intuu ninkaasi jizada bixin hayo asna waa la daynaya maalinku bixin waayana waa laga farxalan amaa ninkan ahliga cahdiga caadiga ah iyo sulxiga caadiga hudnuna dhex asagu hee waa muaqad muqadar bimudda waxaa lagu bushiyey fama staqaamuu lakum fastaqiimuuhu lahum baa layidhi haaulaai ahlu dima idaa istaqaamuu cala alcahdi wadimaan daynaynaa amaa idaa naqaduuha waa in laga faraxasho isku baab wuxuuna waa isku baab inuu kan ta'biid yahay kana uu yahay muaqad wax faariq waa cahdi nin kastoo buniya waa qaadir intuusan sababkiisii imanin laakiin ninkii buriya in laga farxasho hadyuhuma baa ku cad in la israaciyo naaqidka iyo raadigaa ku cad marka mana haysaanba adilada banaanka taalla farqiga aada sheegtayna mustanbadka ah een mansuuska ahayn waxba tari maaya lagu yidhi biana caqda zimati aqwa waakadu walihada kaana mawduuca cala tabiid saa darteed ba waxaa loo dejiyay inuu cala dawaam inuu ninka dimiga muwaadin noqdo muslimiinta ka tirsan wadan ahaan iyo dhiig ahaanba aan lagu xadgudbi karin kodhian laga qaado halkaasay la marin bikhilaafi caqdi اlhudnati wاsulxi isagu ta'biid ma ah ta'biidka iyo cadamu ta'biidku waa farqi hayr muair cinda ahli cilmi jumhuurtu waxay leeyihiin nimankan dhiiggooda wuxuu ku xaaraam noqday dhiigga aadamuhu wuxuu ku xaaraam noqdaa laba shay mid ka mid a ima biiimaanin wa ima biamaan labadaa qodob dhiiggaadu inuu iimaan iyo islaamnimo xarinto ood macsuumu dami noqoto bilislaami wاliimaan iyana noqoto macsuumu dami bilcahdi walamaan labadaa mid u weeye nimankaa marka waxaa dhiigooda xarimay kulligood gaalada ah in dime iyo cahdi iyo ballan aan la leenahay sawan kaana muabadan aw muaqatan taa waa in laisla fahmo haddii marka ballankii ay buriyaan way go-ahayaan taana waxaa tilmaamahaya alslu fi lkufaari wa ibaaxatu damihim umirtu an waqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaha illa اllah ilaa intaa laga hela dhiiggaada waa banaanya alaslu fi lkufaari wama wa ibaaxatu damihim wاlaslu fi lmuslimiina waa cismatu dimaa'ihim ilaa bimubiixin nimanku warkooda intaas wey marka waxaa lagu yihi ta'biidku iyo cadamu ta'biidku waa faari hayru muaira isku lugoyna ka socdo sheekhu wuxu uhi wاlأwaluuna yaquuluun jumhuuru ahli cilmi waxay leeyihiin laa farqa baynahuma bayna ahli اlhudnati wa ahli dima wa caqdu dimati lam yuudac lita'biid xataa caqdu dimaha ayaan loo dejinaba inuu weligii sii jiro bal bishar baa lagu dejiyey istimraarihim wadawaami dawaami cala iltizaami maa fiihi shardi curfi a meesha jira waxaa ninkan ballan kula qaadnay oon koodhi gabar oga qaadnaa inuu nabad ku dhex joogo muslimiinta dhibna uusan keensanin isagoona dhex joogo haddaan ogaano inuu hoosa uga daldalo hubka gaalada oo sirta bixiyo oo meelahaanu ka liidana uu sheegahayo oo boogtana uu tilmaamahayo oo hubka qoryaha dhiibahayo marna uu soo dagaalgalahayo ninkan dimi ma ahe waa khaa khaainulwadan khiyaan cudma wii loo yaqaanaba ogole waa in adunka la dhaafiyo bal bishari baa lagula heshiiyey istimraam inay joogteeyaan wadawaami daa'imaan cala tilzaami iltizaami maa fiihi dimadii cahdiga waxaa ku jira ee shuruud ah waa maxay in muslimiin aysan badbaadiyaan in dadka aysan dhibin in khayaano aysan ka qayb qaadanin hawlahaas o dhan ba shuruuda ka mid a ah. fahwa caqdu dimi ka caqd sulxi aladii wudica lilhudnati bishari iltizaamihim axkaama maa waqaca calayhi اlcaqdu uu ku cadeey wuxuu ihi fahwa caqdu dimihi waana dimadii waa la gartay la taadiye suligii alladii kaasoo wadaca alhudna caqdu sulxi maxaa loo dejiyey in in yar la kala nasto oon xabad joojin la kala badbaado aan isku yar bal xoogo aan isku soo nasanno tobanka sana nabigu la galay o kale quraysh oo kale ula galay cahdigo kale maala xataa qolyaha sulxiga lala gelayo maxaa lagula heshiiyaa bishardi baa sulxigu u soconhaya iltizaamihim inay iltizaamaan oy ku dhaqmaan axkaama maa waqaca caleyh alcaqdu waxyaabihii heshiiska uu ku dhacay sidaa darteed quraysh markay khilaaftay maa waqac calayhi sulxuhe jawaab jawaab deg degay la kulmeen nabigu wuxuu yidhi wixii aniga xaggayga qaraabsada ee igu soo biira waa in la badbaadiyo idinkuna qabaa'ilka carbeed wixii idin taageera aan waan badbaadinaya reer khusaac oo maka dul deganaa ee waxay dhaheen anagu nebi maxamed baan ka tirsanay ciidankiisa sulxigiisaan la galnay reer bani bakar oon quraysh shuqul ku lahayn waxayn anugu ree quraysh baan ku ahadinahay qraysh in ka mid a ah iyo ree bani bakar baa ku duulay ree khusaaco oo weeraro baabaashi nasr ibn camr baa orday oo nabi maxamed utagay inkaasu nabi maxamed cahdi waa lagu tuntay quraysh waa ku xurmayn weyda annaguna anagoo tukanayn yaa habeenala miray bilbuwayra meel loo yaqaanay eber baa laga dhigay gaaladoodii iyo muslimiintooda nabad bay ahaayeen reer khusaaco muslimiin badan baa ku jiray xilligaa weliba dagaalku u dhici akaruhum muslimiin bay ahaayeen siduu imaam ibnu taymiya cumadu ay caddeeyeen laakiin muslimiintoodu muslimiintay la safnaayeen gaalka reer khusacana kaana musaaliman lilmuslimiin bal wuxuu u ahaa asraartu gudbin jiray way la safnaayeen sidooda muslimiinta la safnaayeen oo inu kala dambeeyeen mooyee kadib markuu nabigu ogaaday in khusac la weeray wuxuu hi nusirta yaa camr bnu saalim waa lagu gargaar iga warsug waa lagu kala baxaya wixii ka dhacay quraysh waad garanaysaan marka hadday xifdihi waayeen shuruudihii heshiiska adugu muxuu ahay liskuma lugeeyo haddii ay quraysh ay shardigii ilaalin weyday nebi maxamed fii mowqifi dacfin ma taagno waa jawaabahaya sheekhu marka wuxuu yihi qaaluu waxay dhaheen nimankan kale wالnabiyu lam yuwaqid caqd الsulxi wاlhudnati baynahu bayn yahuudi lama qadima اlmadinata waxaa kaloo lagu busho lagu yidhi nimankii ku hayay hudnadu ta'biid ma ah ta kalena waxaa weeye waa ta'biid waxaa nabigu lam yuwaqid muusan madalaynin caqda sulxi heshiiskii iyo wlhudnati xabad joojintii baynahu wa bayn yahuud lama qadima almadiinata qadiim markuu soo galay nabigu bal alaqahu cahdi furan buu ahaa maa daamuu kaafiina canhu intay nabiga daynhayaan oo gacanta ka celinayaan hayra muxaaribiina lahu aysan la dagaalamaynin fakaana tilka dimatahu midaasa waxay ahayd heshiiskoodii dimadooda dimatuhum ayra laakiin ana aljizyata lam lam yakun nazla farduha bacd laakin waxaad ogaataan buuri sheekhu xukmu ljizya weli ma soo degin falamaa nazla farduha markuu faradkeedi soo degay isdaada waxaa kordhay daalika faradka oo jizyada ah ila shuruudi اlmushtaradati fi اlcaqdi shuruuddii hore caqdiga ku biirtayba shuruuddii loo shadiyi jiray caqdu الdima wاljizya ayaa lagu darahayaa jizyada waa waa ziyaadatu xukmin laa nasku aslin waa xukmi la kordhiyey fi lmashruuc ee ma aha nasi lixukmin ma aha iyo farqi walam yugayir xukmahu xukumkiisina nabigu muusan bedelin wa saara wuxuu noqday muqtadaaha tabiidu waxay keenayso jizyadu waxay keentaa ta'biid اlcahdi walcaqdi bay keentaa faidaa naqada bacduhum alcahda barkood hadday cahdiga buriyaan wa aqarahum اlbaaquuna inta kalena ay ku aamusaan ay u qiraan waraduu bidaalika ay ku qancaan walam yuclimuu aysan ogeysinin bihi naqdigii iyo ballanfurkii almuslimiin saaruu waxay noqonayaan fii daalika ka naqdi ahli sulxi isku mid weeye hadday gaaladu mas-uuliinteeda iyo dagaal iclaansadaan shacabkoodu wax laya abriye iyo madaniyiin iyo ma yaalle waa muxaaribiin maraykan maalinkuu iclaansaday inuu muslimiin la dagaalamayo ayuu muxaarib noqday habartiisa iyo labaatan jirkiisu waa isku xugum kulluhum waa muxaaribiin dhiigoodu waa bannaan yahay meel kastoo lagu arko wakadaalika reer yurub oo dhan baa lamid a intoodii cilaansatay dagaal muslimiin ee tiri waxaan la dagaalay alxarb cala irhaab baan ka hadlayn la socda alxarb cala irhaab intii ka qayb qaadato dhan waa muxaaribiin shacabkoodu waa muxaaribiin yuqtaluuna fi lxilli waalxaram badbaada mala hada fiqu salf abriyaa la laayey madaniyiin baa la laayey iyo oday buu ahaa iyo waxaas waa sheeke berley wey waxaa loo baahaya reer banu quray nabigu sal ly slam nin walbaoo tima bixiyey oo qaan gaaday oo gaashanqada ah waa dilay hal nafar ma badbaadinin nin isagu baxsaday iyo muxuu aha haweenay caruur mooye inta kale waa la laayay lannu naaqidiintu la kala reebi maayo waa israacahayaan oday asagoo dee cutush ah oo aan ra'yi lahayn ama majnuuna ah, waa gooni oo markaa la kala sooci karo laakiin dadku mar haddaan la kala sooci karin gaalku mas-uuliyiintooda xilka u qaada reer yurub reer galbeedka afrikaanka meelay ku joogaanba ilaa central africa ilaa maxaa soo africa afrikaan oo dhanba nin walbaoo ka qayb qaatay alxarb maa yusamba alxarb cala waa muxaaribun lilaahi wa rasuulih shacabkiisa iyo dowladdiisa iyo xukuumaddiisa waa isku xugum gaaladaynu ka hadlaynaa amaa muslimiinta xukaamta xukubaan takfiirinaa kaartoomahan iyo muxuu ahaaye eh, kontaynaradan la dhigay meelo badan la dhigay ayaanu takfiirinaynaa amaa shacabku dhihi mayna idaa kafara araaci kafarat araaciya idaa kafara alxaakimu kafara almaxkuumu calayhi xoro mayno waxaa weeyaan shacabku waxay ku xidhan yihiin dowladda murtadadaa kolbasay u taageeraan oga qayb qaataan u garab istaagaan bay ku xidhan tahay amaa kownu ay xukuumaddu murtado noqoto shacabkii baa la gaaloobay dhihi mayno idaa daartu waa daaru kufr haddii la yidhahdana ma aha dadka degan baa e eh, gaalo ah ma aha macnaheedu haddii la yidhahda daartu waa daaru islaamina macnaheedu ma aha dadka joogoo dhan booda muslimiin ah hawlaha waa in laisla fahmiim jiddan wey oon meelaha hadhow waxaan jirin aan la wadwadin saaruu fii dalika waxay noqonayaan ka naqdi ahli sulxi bay noqonhayaan wa ahlulcahdi wa sulxi sawaaun fi hada lmacnaa macnahan ah ninkii ballan noo dhexeeyey ballanka ama muabad ha noqdo ama muaqad ha noqdo ballankii hadduu buriyo qayb ka mida ballankii buriyaan inta kan ay u aamusto oy mucaaro weydo ka hor iman weydo waa isku xugu hadday qaybtood mucaaradaan oo markaan la dagaalamayno kooxdii hawshan gashay aanan kala sooci karin mucaaridkii iyo munaaqidkii aanan kala sooci karinna waxaa weeyaan waa lagu kala tegaya waxaan kala saarayna marka lama arko walaa farqa baynahumaa fiih wain iftaraqa haba isku khilaafeen min wajhin aakhara waj kale kala duwan yihi yuwadixu hada waxaa cadayn buuhi ana almuqira araadiya ninka ogolaaday cahdigii la buriyey xaggana raalliga ku ah asaakita ama kana aamusan naqdigaas in kaana baaqiyan calaa ahdi wa lam yajuz qitaaluhu wuxuu ihi xasri buu samaynaya laba mid uu soo gala bu ninkii ballanka buriyey garanay ninka aamusay een mucaaradin ee hawsha aan ka hor imanin ee ku qancay laba mid un weeye cahdigiiyo sulxigu inuu baaqi u yahay iyo inuu u laabto qabla alcahdi wasulxi labada mid buu tagahaya in aan dhahno cahdigii buu baaqi ku yahay iyo imaa inuu noqdo qabla alcahdi wasulxi labadaa mid un sheega bu in kaana baaqiyan calaa ahdi lam yajuz qitaaluhu walaa qatluhu fi lmawdicayn labadan meeloodba fi dimati wa fi hudnati wain kaana bidalika khaarijan can cahdi wa sulxihi raajican ilaa xaalihi اlأulى qabla alcahdi wasulxi lam yaftariq alxaalu bayna caqdi اlhudnati wa caqdi dimati fi dalika haddii aan ahay ninka raadiga iyo e, e, muqirka iyo saakidka ah cahdigii baa buray wuxuuna u laabanaya xaalkiisii intaan cahdi la gelin haddana dhiiggiis waa banaanaa ilan ruuxa dhiigga aadamaha waxaynu soo sheegnay imaa islaamnimo dhiigga inuu xaaraan ku noqdo iyo ammaan addamu yucsamu biimaanin aw biamaan ama iimaan ama amaan ammaanki hadduu buro islaamnimona ma jirin ninkana ma og tahay dhiiggiis waa banaan yahay fakayfa yakunu caa'idan ilaa xaalihi fii mawdicin duuna mawdicin baa lagu yidhi xaalkiisi hore ugu laabanayaa meel meella uusan ugu laabanayn waa maxay xaalkiisi hore laabanhayaa waxaa tiri waa fii ahli hudna ninka almuqir wuxuu ka hadlaya aad in loo fahmo ahlu dimihii nin ka mid ah qayb ka mid a cahdigii muslimiinta buriyey qaybna way u aamuseen shaafici waxaa mid kan aamusay muxuua naaqid maad ahday hada saakit alraadi almuqir min ahli الdima naaqid maa dhahdeen laakin asaakit alraadi min ahli اlhudnati wasulxi waxay dhaheen waa maxay waa naaqid bay dhaheen sheekh wuxuu leeyahay hawsha isqabadsiiya hada saakit araadi waa naaqid wa hada saakit araadi hayru naaqid waa laba aflayn wey meel iskugu urursada an yakuuna naaqidan fii mawdicin wa hayra naaqidin fii mawdicin maca ana alwasfa waaxid waa laba aflayn wey aflaaqdan isku hagaajiyu leh warkaa waa fahanteen bay la tahay fa kayfa yakunu se u noqonaya caaidan ilaa xaalihi fi mawdicin waa ninka raadiga ah duuna mawdicin wa hada amru ayru macquul wax la fahmi kara maaha tawdiixuhu balbalaarintiisu waxaa weeye ku balbalaarinhaya ana tajaduda akhdi ljizyati minhu ninkan muqirka ee raadiga ah, jizyada laga qaaday ee soo korortay laa yuujibu akhdigaa ma waajibinayo lahu liraadi an yakuuna muufiyan bicahdihi maca ridaa inuu ballankiisi oofinayo asagoo naqdiga ku raali noqda keeni maayo in shilin yar lagaa qaaday shilinkaa wuxuu soo biiriya ma jiro marka la eego ballantii la buriyaad ku qanacday dhankeeda marka la eego iyo wamumaala'atii taageeradiisa uu taageeray gaalada iyo wamuwaa'atii la heshiiskiisa uu waafaqay almuwaaiya almuwaafaqa liman naqada وعdم الجزية يuجiب لh أن يkuna ناaqda غاadرا غayra muufin بعهdi hada bayn الامتiناع bu ayب in أخذ الجزية و laa يuجiب حكما جديدا في الراضي والناaqد وعadم الجزية جiزية la-aantu في أهل الhudنة وصلحna يuجiب lahu inuu uwaaجibay أن yakuna ناaqda غاadرا suuragal maaha maadaama aan جiزية laga qaadaynin idan فراضي sاkت waa ناaqd للcahد ninkii jize laga qaadahay araadi saakit hayru naaqib wax iskeeni kara maaha غayra muufin aan oofinin bicahdihi hada bayn اlimtinaac sheekh wuxuu uhi falaqwaalu alaaatu aqwaashu waa saddex annaqdu fi suuratayn in nin hadday gaalada qayb ka mida ballanka ka baxaan intooda kale aamustay een mucaaradinna ballankii waa ka baxeen ama ha noqdeen ahlu dimna ama ha noqdeen ahlusulxi wاlhudna wa huwa aladii dalad calayhi sunatu rasuuli اllahi fi اlkufaar wa cadamu الnaqdi fi suuratayn madhabka labaadna waa niman qaba sidiisuba ninka raadiga saakidka ah marnaba naaqid noqon mahayo inama naaqidu waa almuclin muhaajiru binaqdi almujaahiru binaqdi wa huwa madhabka labaad abcadu اlaqwaali can الsunati wاtafriiqi bayna suuratayn cafan ka labaadna waa maxay saddexaad waa atafriiqu bayna suuratayn waa warka shaaficiyada oo yidhahda muxuu ahaayey hadduu yahay ninka saakidka raadiga min ahli dimatina waa hayru naaqidin hadduu yahay min ahli hudnatina waa naaqid wاlأulى qowlka hore iyo suurada horeana aswabuha wabilahi tacala towfiq wa bi hada اqwl aftayna inta yartoo kuma darahde mise waa daasheen intan yarta in lagu daro muhim jiddan wey idan waa tabiiq wey hawsha ayada ah tabiiq wey xilligii sheekhislaam ibnu temiya ibnuqayim ay shaam joogeen nasaaradii ahludimada ahayd dagaalihii saliibiyiinta noo dhexeeyey ka socday xeebaha bayruud casqalaan ka dhacahayay qaybo ka mid a ah, iyo saaxilka iyo nasaaradii dhex degeen dibushqo iyo suuriya ee joogay iyo masarba ay xoolay hoosta ka dagaalka muslimiinta udhexeey gaalada ka qayb qaadan jireen xaggana waa maxay waa ahlu dhimma masaajid muslimiin bay xataa gubeen waa ahlu dhimma jizana waa bixin hayaan lacagta way bagaataynhayaan hoosna waa naga gumaadahayaan tii baa yaa la weydiiyey fuqahada ibnu qayim muxuu ka yihi marka markii la weydiiyey istaftahu waliy اlamr wa bihada alqowli aftayna waliy اlamri qowlkan waafaqsan hadyigii suubanaha ayaan u fatwoonnay buu ihi waliy amrigi lama axraqat الnasaara nasaaradu markay gubta amwaal muslimiina bishaam iyo waduurahum guryahooda ay gubeen wa raamu weliba ay isku dayeen ixraaqa jaamicihim alacdam aljaamic alumawi bay isku dayeen inay gubaan xataa axraquu ilaahay bay gubeen manaaratahu manaaradii laga aadaami lahaa bay gubeenba wa kaada wuxuuna sigay inuu gubto kulligiiba lowlaa dafcu llah ilah haduusan difaaci lahayn an yaxtariqa kulluhu wa calima bidalika man calima min annasaara arrinkaa waxaa ogaaday in nasaaradu ay isku dayeen sidaa iyada ah muslimiinta ay dhibeen guryana ay hantina naga baabasheen intii ogaatay baad ogaatay wa wawaaطw calayhi waana ku waafaqeen waaqaruuhu waana ogolaadeen waraduu bi waa ku qanceen walam yuclimuu maysan u sheegin fasaadka koox ayaa kamid ah ay wado waliya almri maysan sheegin daa'ifadii nasaaro ee dhibkan waday intay iska soo qabteen niman soo socay maysan ahayn ee way u aamuseen qaadi iyo qariyay noqdeen fastaftaa fiihim waliyu lmri man xadara min alfuqahaa'i buu fuqahadii joogtay bur maxaan ka samey nimanka intan ikhlaaftay ee warka cadista gartay intaan aamusan maxaad ka leedihin faaftaynaah waxaan u fatwanay bui biintiqaadi cahdihi cahdi man facala dalik in uu buray cahdigii dadkii hawshaas sameeyey wa acaana calayhi biwajhin min alwujuh iyo nin walbo ku kaalmeeyey nasaaradaas hawshay sameeyeen kaalmahaas nocuudun ha noqde af iyo adin iyo maal iyo talo nin walba bixiyaba aw amase radiya bihi ku qancay wa aqara calayhi ogolaaday oo ku sugay wa ana xaddahu alqatlu xatman annaaqidiin in la dilaa waajiba ma ikhtiyaar ma daliil qadiyatu bani qurayda kaanuu naaqidiin abadan ikhtiyaar ma jiro nabi muxuu yihi markuu yihi sacd bnu mucaad waxaan ku xukumay wixii gaashaanqaada in la dilo maxasana la adoonsado xooha la qaybi muxuu yihi laqad xakamta fiihim bixukmi اlmelig ilahay xukumkiisii ida waa xukm اllah waa maxay fi الnaaqidiin والnaakiثiin waa taxatum اlqatl wujubuh la اkhtiyaar kaafirka asliga hadii lasoo qabto faima manan bacdu waima fidaan in la sii daayo in maxaabiis lagu soo bedesho in la dilo intuba waa leeyahy hadduusan islaamin laakiin ninkii ballan buri asag wiis waa maxay waa in adduunka la dhaafiyo saa darteed baa ballan kasta ninkii galee ka baxa dil wey wixiis murtad ballankiis muxuu ahaa islaamnimo ballan uu hayay waxaan ku ballan inuu islaam ahaado ballanka islam ka baxoo diintuu ka baxay waa maxaduhu alqatl wax kale khiyaar kale ma laha laa jizya dayn ma laha nimankaana ammaan bay lahaayeen cahdi way buriyeen alqatl waa isku mid naqdu cahdi اlislaam biriddati iyo naqd الsulxi wاlhudnati wاdimati bil mxuu ahaayey alkhiyaana waa isku xugum taasuu sheek ujeeda waa inaad faanta jiddan ninku waaba gaale ma ikhtiyaar la siiyo oo ama dil ama dayna ama mani ama fidya ama furasho ah meesha ma taalo wuxuu uhi وأna xadahu الqatlu xatma laa takhyiira lilimaami fiih imaamku ma door qaadan karo inuu dilo un weye kalasir asirka kaafirka ee xarbiga ee asliga ah kanka kubaab ma aha bal saara الqatlu xaddan lahu dilkiisu waa xad wاlxuduudu laa tasquط bالtawbati bacda wusuuliha ilى اxukaam wاlslaamu islaamku laa yasquط الqatla dilka ma rido ida kaana xaddan miman huwa taxta dima ka ridi maayo islaamku xad uu ahludimuhu ay galeen kama rido nin dimi aad zinaystay matalan markaan idhi soo qabta oo muxuu ahaayey xaddu rajmiha lagu oofiye ama xaddu zinaa jaldi wuxuu yihi aamantu lilaahi rabi اlcaalamiin waashhadu ana maxamadan rasuul salaadii weyse i bilaabay ale weysada ha kuu dambayso xadku waa lagaa oofin lianna alxuduuda laa tasqudu bilslaam warka inaad fahanto wey xataa hadday islaaman wa in la dilayba naaqidiin wey halkaasu shee damar hawsh kor buu dhegay ibn qayim hawsh waa kulli multaziman laazimaya liaxkaam illahi bikhilaafi alxarbiyi idaa aslama gaalka xarbiga hadduu islaamo waa la diin fa ina alislaama yacsimu damahu wa maalahu walaa yuqtalu bima facalahu qabla islaam loona dili maa islamka hor wuxuu sameeyey fa haada lahu xukmun kaafirka asliga xukun buu leeyahay wadimiyu naaqidu lcahdi xukmun xukun buu leeyahay axkaamta kaafirka xarbiga ah iyo murtadiinta soomaalibaa isku qasta xataa wadaadahooda isku qasta arki wadaad ku xabeebanhaya mxuu ahaaye kayfa taslacu bilaa ilaha ila allah ida jaءat ywma alqiyaama xadiidkii cimraan ibn xuseyn kii miqdaam ibn bacdilkarim kii cabdullahi ibni cumar kii abi hurayra kii abi saciid daldalahay axaadiistaani biitifaaqi ahlicilmi waa fi lkufaari alxarbiyiin gaalka xarbiga ee muslimiinta kala gaabiyey seefta aduu u baacay hadduu tawxiidsado waa daynaysaa wuu kugu dhuftay gacantana kugooy bixad ugu baacays hadduu tujdood ka day laakiin murtadka aan ridda kula dagaalamaynay hadduu dhawaafo dayn mayno iska daa inuu tawxiidsadee isagoo ashhaadan baan dilaynaa isagoo ashhaadan baa la dili isagoo tukan baa la dili la dayn maayo leanna waxaan ku haysanaa ma ahayn inuu dhaho liyaquula laa ilaha ila allah ee waxaan ku haysanay liyatuuba can ridda ninka aan ku haysanay salaadiibuu ka tegay oo tarku sala aan ku dilaynay annagoo caadhsanayn hadduu laa ilaaha illa la yidhaahdo miyaan daynaynaa abadan xataa yusalliya tawxiidku xadka ma rido ridaduna waa xad shayaatiinkood ku dhawaaqdo xuduudda kaaga dhici mayso matalan nin muslima ah, hadduu asagoo muxsana zinaysto oo xaddu rajmi laga oofinayo hadduu tusbax dheeroo kuna ku warjiyo kun tawxiid miyaad daynaysaa maxaan loo daynayn kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah idaa jaa yuma alqiyama shaqays halkaani maxuu shaqayn weyda nin baa nin dila waan qisaasaynaa tawxiid buu daldalay laa ilaha illa allah laa ilaha illa daayo maxay ku dilaysaa nin baa dishay muslim baan ahay muslimin laguguma hayste waxaan kugu haysanaa he dhiig islaam baa tacamud u gashay waa lagu qisaasi walakum fi lqisaasi xayaatun baa kugu socota man badala diinahu faqtuluuh baa nabigu yidhi diintii baad bedeshay wejki aad ka badashay ilaa ka toobad keento tawxiidku maa yanfac ninbaa soomka inkiray wujuubkiisa zakaduu bixiyaa wuu xajiyaa wuu tukadaa tawxiidku daldalaa waan ku jihaadaynaa maanici zakaa markay saxaabadu la dagaalameen ay baabi'inahay kaanuu yaquuluuna laa ilaha illa allah wa yusalluun laakiin waxay ku dhammaadeen muxuu tawxiid ku anfici waayey musaylimat lkadaab iyo kooxdiisu waxay lahaayeen laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulullah wa musaylamatu rasuullah aydan laba rasuul baa jirta ilaahay way tawxiidsanayeen tawxiidkaa maa yanfac ilaa ay ogolaadaan nabi maxamed keligii inuu yahay nabi dambe uusan jirin way dhammaan hayaan maslada waa in la fahmo kaafirka asliga xukumkiisu iyo murtadku waa laba masalo kala duwan imaamu nawowi sharxu muslimka saasuu yidhaahdaa xaafid ibn xajar fuxbaarigiisa qaadi ciyaad ikmaalkiisa qurtubi mufhimkiisa jamiic ahlilcilmi in la kala tafriiqo bayna alkaafir alsli wa bayna almurtadiin ninka kala fahmi waayo ee soomaaliya meelahan buu ka xabeeban mid tawxiidsanaya dila isagoo tawxiidsan baa la dila tawxiidka laguma haysanin amaa kufaarta carbeed tawxiidkanay diidanaayeen inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila اllah yastakbiruun ajcal aalihata ilaaha waaxidan ina hada la shayn cujaab amaa kuwa soomaalida murtadiinta iyo afrikaanka ridada ku dhacay tawxiidka waa daldalaan way cumraystaan way xajiyaan hawlahaa ka dhig laakiin waxaan ku haysanaa anahum yusharicuuna min duuni اllah yuwaaluuna alkafarata wاlmurtadiin yuxaaribuuna ahla الtawxiidi wاljihaad ilaa ay nawaaqidan ka toobad keenaan way go-hayaan mowtaa ka adeega hawsha in aad loo fahmo <clears throat> sheekhu marka wuxuu yidhi faina alislaama yacsimu cafan fahada lahu xukmu wadimiyu naaqidu lilcahdin idaa aslama lahu xukmun aakhar dimiga cahdiga buriya hadduu islaamana xugum kaluu leeyahay kufrigi wuxuu ku yimid baa ka dhici mooye xuduudda kale ka dhici mayso wa hada aladii dakarnaahu kan aanu sheegn huwa aladii taqtadiihi nusuusu اlimaami axmed wa usuuluhu nusuusta imaam axmed iyo usuushiisu iyo qawaaciddiisu tanay keenahayaan wa calayhi shekh islam taymiya baa cadeeyey asaguna qadasa allahu ruuxa wa aftaa bihi fii gayri mowdicin wabilahi towfiiq